arrin ku saabsan tarbiyat lawlaad caruurta barbaarinteeda arin ku saabsan inaynu ka hadalno labadan habeen ama saddexdan habeen inaynu ka hadalo insha allah kadibna casharkeena ayaan kusoo noqon doono haddii allah wada ogolaado caruurta sida loo tarbiyanaya tarbiyadaasu buu cashirkeenu ku saabsan yahay waanu fiilinayna markaa sida alle subxaana watacaala ama sida islaamku arrinkaa ahmiyadda xaggee buu geliyay islaamku marka horeyso ilaahi subxaana watacala wuxuu le ya ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahlikum naara ilahi wuxuu naga digaya subxaana watacaala innaga iyo ahalkeenaba inaynu ka ilaalino naarta inaynu ka ilaalino alla inoo sheegaya subxaana watacaala inoo sheegaya naarta inay naar daran tahay sidaa darteed naftiina iyo ahalkiinaba naarta ka ilaaliya buu leya alle subxaana watacaala sidaa darteed marka halkaa waxaynu ka ogaanay ahamiyadda ay leedahay in aada iyo aada muhiim tahay nabiguna waa garanaynaa sala allahu alay wasalam kullukum raacin wa kullukum mas-uulin can raaciyati farajulin raacin fii ahlih ninku reerkiisa kullukum raacin kulligiin oo dhan raaci waa tihiin raaciga qofka xoolo jirtaaba la yihahda kulligiinoo dhan waxbaa laydi raacay sidii xoolo jir oo kalaat yihi wakullukum mas-uulun can raaciyatihi nin walbana waa la weydiinaya wuxuu raaciyey farajulun raacin fii ahlihi ninku reerkiisa ayaa la raaciyey huwa mas-uulun can raaciyatihi waalmar'atu raaciyatun fii beyti zawjiha wa waladihi caruurtiisa iyo gurigiisa ayaa la raaciyey wahiya mas-uulatun iyaduna waa la weydiin doonaa can raciyatiha markuu nabigu sal slam wax walba uu sheegay wuxuu yihi kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyatih kulligiin oo dhan raaci baa tihiin waxbaa laydin raaciyey kulligiin oo dhanna waa laydin weydiinayaa wixii qof walba la raaciyey si marka mas-uuliyaddan loo qaado ayada marka waxaa loo baahan yahay xageed ka duulaynaa marka tarbiyada caruurta marka waxaynu u laba qeybood baynu uqaybinayna waxaynu u xaalad aan caruuriba jirin iyo xaalad caruuri jirto xaaladaan caruuriba jirin waxba aan la dhalinba ba waxaa la rabaa in wax la tarbiyeeyo tarbiya ayaa loo baahanya xaaladaas sideedan waxu tarbiyeyneynaa waxaynu tarbiyeynaynaa labada waalid labada waalid ayaa wuxuu rabnaa inuu tarbiyeyno sida aanu macquul u ahayn in gaari iska iibsado inuu iska kaxaysto suurtagal maaha intuu gaari iibsado sidaan iskuul soo dhigan sida boorta loo kaxayo aan soo baran inuu iska kaxaysto macquul maaha sidaa darteed in carruur iska dhalo iyadoo wixii loo sheegi lahaan la aqoon iyadana waa adagtahay soo maha dad dhan weeye ilaahi subxaana watacaala ku amrayo kan baabuurka inaad derbiisa ka dhifataan laga yaaba waxba ku gaarinba derti unbaad jabaysa waad nikategiisa kadib laakiin qof ku dhifan laakiin halkan ummad dhan baa laga yaabaa inaad dhasho ummadaasu marka tarabiya ayay ubaahan tahay soo ma ummadaasu marka aada u socotid oo wiil markuuba yahayba ilaahay subxaana watacaala wuxuu ku abuuray qaraasda inuu hadhowda guursanayo markuu qaangaar wogya gabadhuna sidoo kaleeto markay guurs markay weynaatay inay guursanayso ogti sidaa darteed baa marka waxaa loo baahanya maadaama hawshaasi mas-uuliyadda ay sugayso oo alla weydiin doono subxaana watacaala berito in marka loosii tabaabushaysto marka in laysu sii diyaariyo ee loo baahan yahay labada waalid baa marka waxaa rabaa in la tarabiyeeyo oy tarabiye qaataan taas baa tarabiyadii caruurtooda ka dhalanaysaa tarbiyada caruurtooda taas bay ka dhalanaysaa nebigu sal l sl waa ka noo sheegaya kullu mawluudin yuuladu cala alfitra suunimo nabigu sal slam mid kastoo la dhalo fitrada ayaa lagu dhalaa laakiin fa abawaahu labadii waalid ayaa maxay ka dhigayaan ama yuhuud ka dhigaya ama kiristan ka dhigaya ama dabcaabud ka dhigaya labadii waalid unbuu ku xiran yahay waxaa meeshaa ka soo baxaa labadii waalid baa marka waxaan rabnaa inay qaataan laba arrimood waxaynu ku tarabeynayna marka laba arrimood baa loo baahan yahay yaa ugu muhiimsan laba arrimood baa asaas u ah midda koowaad waxa weeye cilmiga inay cilmi yeeshaan aqoon inay yeeshaan cilmi cilmiga aynu sheegaynin waxa weeye islaamka inay islaamka aqoon u yeeshaan xun inay aqoon uga yeeshaan intay doonto mahalla ekaatee waxay caruurtooda hadha ina cadaabta kaga badbaadiyaan naftoodii caruurtooda ay kaga badbaadiyaan inay yeeshaan ayaa loo baahan yahay sidaa darteed ilaahi subxaana watacaala qur-aanka cilmiga ayuu hormariyey camalka hormariyey faclam anahu laa ilaaha ila allahu wastakfir lidanbik kadib baa layihi shaqo qabo laakiin marka hore cilmi la imo baa lii adoo cilmi aqoon shaqo laguma dirsanayo gurigaan ina ma dhisi karo sugaan soo baray sida loo dhiso waa in dhidid badni ka daato si gurigaan u dhisi lahaa wakti badan inuu cilmi muddo badan inuu jaamacada ugu soo jiro sidaa darteed ba xasan albasri raximah llahu tacaala wuxuu leeyahay alcaamilu calaa gayri cilmin ninka shaqada qabanaya cilmi la-aan kasaaliki calaa kayri dariiq wey sidii nin waddo qardajeexa marayo kale wey waddo aan sax ahayn nimaa meel aan waddo ahayn marayo wey waalcaamilu calaa kayri cilmin qofkii shaqeeya midka shaqada qabanaya cilmi la-aanta shaqaynaya maa yufsidu akharu mima yuslix waxa uu balaynayo waxa uu kharibayo ayaa waxay ka badan tahay u hagaajinayo isagu hagaaji buu isleeyahy waxba ma xumaynayo waa dadaalaya waxqabo ayuu leeyahay laakiin waxa weeye intuu xumaynayo ayaa ka badan intuu xumaynayo waa ka caruurtiisa yuhuudda ka dhigay isagoo caruurtaada waxu tarboys lahaa laakiin yuhuud buu ka dhigay naar buu ku walciyaadu billah dabcaabud buu ka dhigay waxaan waxba aaminsanayn buu ka dhigay naar buu ku isagana wax wanaaji buu islaa maxaa ugeeyey cilmi la-aan baa ugeeyey soo waxa uu marka intuu leeyahay wa hagaaji waxa ka badan intuu xumaynayo ayaa ka badan sidaa darteed bu wuxuu markaa uu leeyahay fadlub lcilma alaban war cilmi dalba buu leeyahay laa tudaruu bilcibaada cibaada yaan laydin dhibgelinin laa tudaruu bilcibaada cibaada yaan laydin dhibgelinin iyo waxaad dalabtaan cilmiga dalba bule fa qowman dalabu lcibaada rag baa cibaado iska doonay iska cibaadaystaan baa rag iska dooneen buu yidhi lcilma cilmigii ka tageen xataa kharajuu biasyaafihim can haadihi can ummati muxamedin sala allahu caleyh wasalam ilaa ay nebi maxamedba wadadooduba ay ka baxeenba inta iska cibaadaysan oa cilmi lahayn adduunka kharreen buu wuxuu yidhi walow dalabu lcilma hadday cilmiga dalbi lahaayeen lam yadul lahum calaa maa facaluu waxa ku dhacay kuma dhaceen buu yidhi nimankaas cilmiga maxaa kasoo horjeeda haddii cilmi lawaayo maxaa imaanaya jahli baa imaanaya jahliga kasoo horjeedana nebigu wuxuu ku sheegay sala allahu alay slam inuu xanuun yahay jahliga xanuun nin jiran marka dad yuu daweyn karaya hadaa dhakhtar u tagto isagoo tiibi mar allaale markuu kugu neefta adba ka qaadaysaa soo maha inuu soo dawayaal rabaa marka hore isagu marka nin jaahila muxuu dad hadduu caruur hadduu dhalo cajiib wa aad baynu waxaynu u nahay nin aan weligiisba aan salaadu aan dahaarada aqoon baafar baafar dumar inu guursado dahaarada ma yaqaan labaatan wiil in loo dhalona waa rabaa dahaaradana ma garanayo si isaga mayro cajiib wa jahligu marka khabiir waay aad iyo aad buu khabiir u yahay oo nebigu sala allahu calay wasalam wuxuu leeyahay saxaabadda isagoo la hadlaya saxaabadii buu la hadlaya xadiis macruufa wey uu nebigu intuu rag diray nin ka mida ah madaxa nabar kaga dhacay kadibna ninkii uu janaaba ku dhacday uu ku yidhi war waan xanuunsanahay madax haddaan biyaskaga waxaan ka baqayaa inaan infection qaade infection inaan qaade gogabaysii wax samayn karaa ku yidhi adoo biyo haysta arrinkaas ma soconayo yaad mahaysataa see gugulaysan kartaa kadibna biyii ku qubaystay kadibna uu dhintay nabigu wuxuu yihi sala allah alay slam qataluuhu qatalahum allah ninki waa dileen bi ilahay halaaya bu wuxuu yihi alaa tas'aluu hadmay weydiiyaan idaa lam yaclamuu haddaanay garanayn fa inamaa shifaau lciyi asu'aal shifaau lciyi jaahilka wey waxba garanayn ninkaan waxba garanayn dawadiisu waxa weye inu wax weydiiyo inkaan wax garanayn dawadiisa marka nin dawa loo qoray aa nin jiran soo maha nebigu dawa u qoray sala alla alay salam dawadiisina waxa uu ka dhigay in uu dadka wax weydiiyo ibnu qayim arrinkaa ka jawaabaya wuxuu ley aljahlu daain qaatilun wa shifaauhu amraani fi tarkiibi mutafiqaani nasun min alqur'aani o min asunna wa dalika caalimu rabbaaniyi waxau leeyahay jaahilku jahligu waa xanuun dila ah buu leeyahay aidis wey cunsurka khatarta ah oo waxdilaah ayuu la yahay buu leeyahay dawadiisuna laba shay wey waxa weeye qur'aan wey iyo sunada nabiga sala allahu alay salam wey dhakhtarkiisina nin caalimah oo alle ka baqa subxaanahu watacaala nin kale ayaa ka hadlay wuxuu le wafi qabla almowti mowtun liahlihi jahliga waxaa lagu yaqaan dadkiisu intaan ummaddu dhiman ba iyagu ka hor dhintaan iyagoo adduunka iska dhaqdhaqaaqaya oo nool ayay dhintaan buu leey wa qabla alqubuuri qubuuru jilkoodina intaana qabri la gelin ayba qabri iskaga jiraan buu leeyahy nin qabri ku jira nin adduunka jooga muxuu qaban karaya nin qabri ku jira nin adduunka jooga wayaashii qabri bay ku jiraan waxba nooma qaban karayaan soo ma nin qabri ku jira marka jaahilku waa nin qabri ku jira wa dulmi iyo mugdi nin ku jira wa muxuu marka dad u qaban karaya waxba uma qaban karayo waarwaaxuhum fii waxshatin min jusuumihim walaysa lahum xata nushuuri nushuur wy ilaa lasoo baxona ma aanay soo baxayaan buu yidhi arwaaxadooduna cidl waxay ku nooshahay cidlo ayay ku nooshahay oo jirkoodii way ka maqan tahay buu leeyahay sidoo kaleeto imaam shaafici baa wuxuu leeyahay wadaatu lfataa wallahi bilcilmi watuqa faida lam yakuna la lidaatihi haddaad wiil qiimo le waa wiil cilmi iyo taqwa la isku darsaday buu leeyahay laakiin labadaa qofkii laga waayo tamamalegi inuu iska nool yahay raashin iska cuno kiis un wax lagu rido iska yahay kiis calooshaan kiis xayaanku waxbuu cuna baalaa yaa ka cuno badan kiis in caloosha wax laiskaga rido haddii inuu iska yahay waxba ma tarayso wax iska noolo kiis in wax iskaga ridayo wax allaale waxay tarayso male buu leeyahay haba yaraatee waana sidaas uu sheegay wey idan waxaa loo baahaya almuhim waxaa loo baahan yahay qodobka koowaad aan u maxay tahay waalidka aan ku tarbiyeynayno rabo waalidka inuu qaato isku tarbiyo maxay tahay maxaanu ku sheegnay alcilm oo cilmigaas wuxuu computer kow ingiriis labo aha maya cilmigaas cilmigaasu islaamka in la barto waay waad garateen soo maaha a maxamed maya cilmigaasu cilmiga loo baahanya islaamka hadda waad arta ina islam barataa lagaa rabaa waad garan soo maaha inaad dadaasho hadda intaad yar tahay aad si fiican islaamka usii barataa lagaa rabaa dhalinyarada waxaa loo baahan yahay wiilashiiyo gabdhihii markii laisu barbareeyo gabdhihii wax ka badiya waad garatay soo maaha wiilashi waxay afkii kuusoo dhaweynaha gabar fiican iisoo raadi gabdhii baanu la hadalnay wiilashi waxay dhahan jiscan bu kala yaqaani kan badan bay yidhahdeen annagana qur-aankaa dhamayna bay yidhahdeen nin jisca ma yaqaan maxaanu sheegaya masagay tujinaayo maxaanu idii sheegaya nin jisca ma yaqaan jisca ma nu yaqaan muxuu ii sheegaya kulaada waad garatay soo maaha <laughs> marka gabdha halkaa waxaa lagu hayaa qur-aanka xafiday baa la hayaa maasha allah qur-aanka o dhan dusha ka haya wiilashana midka ugu taa wallahi qur-aanka waa aqaano kuleya misaad maraysa jizca maan gaarin kuleeya waad garatay soo maaha marka ma soconayso haddii kaleeto maxaa la samaynaya gabdha hadhow iyagaa idin ogaada salaada idinka saaraayo hadhow ha u diidinina waad garatay soo maaha salaada idinka saaraayo hadhow gadaal ha mar ha hoorani ma qur-aan mataqaanidi sidaa darteed waxaa loo baahan yahay in qur-aankii la bartaa loo baahan yahay diintii in la barto ayaa loo baahan yahay midda labaadoo loo baahan yahay oo waalidku inay qaataan rabo waxa weeye caqiida saxiixa wa maxaa loo baahan yahay caqiida saxiixa caqiida saxiixa loo baahan yahay haddii kaleeto maxaa jira caqiida saxiixa haddaan wadana maxaa dhacaya iyadana xanuun kale waay daawa xanuun waay caruurtaadi shirkiyaa baraysaa caruurtaadi shirki baad baraysaa soo ma ilahi subxaana watacala wa ana hada siraabii mustaqiima fattabicuuhu wala ttabicu subula fatafaraqa bikum can sabiilih dalikum wasaakum bihi lacalakum tattaquun wadadeedaa keliya soo mara buli alla subxana watacala ilahay hal wada keliya u tagta bas wadooyinkuna aad bay tira badan yihiin ilahay hal wada keliya u tagta waxaa ilahay kuu geynaya hal wada bas waaxid waxaad arkaysaanoo kale ordaya ninka ilahay waddadaa waafajiyo ninka unbaa ilahay u tegiye subxaana watacaala ilaahay wixii laga rabay ninka unbaa gaaraya ama wadooyinka kaleeto aada iyo aad bay u tira badan yihiin subul buu ilahay ku sheegay subxaana watacaala nabiguna waa sheegay sala allahu aleyh wasalam oo waddo dheer buu saa u jeexay waddooyinna uu ka dhex bixiyey wuxuu yidhi hada siraat llahi mustaqiima wadadii alle waa taas bu nabigu sal l slam kuwan kaleetona wuxuu yidhi mid kasta shaydaan baa taagan buyidi oo kuugu yeerayo kule tacaal wadadan waa dheer tahay markaa saa fiiriso wada dheer waay ma dhamaanayso ad maaha wada aada u dheer wey laakin wuxuu kuleya meel halkaanad ka baxaysa hadhow xaggaad kaga soo dhacaysa banaanka markaad u baxdo bahal vary layahdo vary bahalka cadcad maaa layahda dadka meelaha ku badan barafka ku badan beker miyaa la yahda bahalka khatarka ah biyon biyon bahalka khatarka ah baalkaasaa jooga baalkaas nin kale muu noolaadaa mar allaale markaad waddada ka baxdo baalkaasa ku cunayaba waddadii xaggeedaad kasoo gaaraysaaba dibdaba lagu arki maayo waa la arkaa soo maaha saas wey baalka iska ilaaliyu ku cuni sidaa darteed buu nebigu sala allahu alayh wasalam arrinkaa ka digaya oo wuxuu leeyay nebigu sala allahu alayh wasalam wadooyinkaa tirada badan isagoo nooga digaya in hal nagu cuno halkaas ayuu wuxuu leeyay nebigu sala allahu alayh wasalam layaatiyana calaa ummatii ma ataa calaa bani israa'iil ummadayda waxa ku dhici doona wixii bani israaiil ku dhacay buu leeyahay xadwa nacli binacli waxay ugu dhici doonaan sida labada kabood u siman yihiin saasay u silmi doonaan buu leeyahay muslimiinta iyo yuhuuddu saasay u doonaan buu leeyahay israaci doonaan latatabicuuna sanana man kana qablakum siduu nabigu yihi sala allahu alay wasalam xadiis kaleetuu ku yihi wadadii wadadii gaalada unbaad mari doontaan waa israaci doontaan yiri nabigu sala allahu alay wasalam saasoo kaleba u wada socon doonaan buu ley nabigu sal slam xataa in kaana minhum xataa hadduu ku jiro buu leeyahay man ataa ummahu calaaniya hooyadiisii mid dharaar maalinimo u tegey walciyaadu billah hooyada dhashay hadduu yuhuudda ku jiro buu leeyahay lakaana fii ummatii man yasmacu dalika ummadayda kuwa sameeya baa laga heli doonaa buu leeyahay waad arkaysa maa ummadayda kuwa sameeya haddii nimankaa waxaas hadday ka dhacdo mid iyagana noocaasoo kale ummadayda sameeya ayaa laga heli doonaa buu leeyahay waina bani israaiil marka bani israaiil la yidhaahdo tafaraqat waxay u kala baxday calaa sintayn wa sabciina labaatan waxaan leeyahay toddobaatan iyo labo diimood caqaa'id bay u kala baxeen caqaa'id wey milla caqaa'id bay isku khilaafeen u kala baxeen wataftariqu ummatii calaa halaasa wa sabciina ummadaydana waxay u kala bixi doontaa saddex iyo toddobaatan caqiida bay u kala bixi doontaa ummada nebi maxamed baa ka badan ba cajiib waayo ummada nebi maxamed iyo halkaa maraysa kulluhum fi naar kulligood cadaabta ayay gelayaan ilaa milatan waaxidatan ilaa hal xaba keliya maahan hal caqiido keliya ka hagaagaysa qaaluu waxay yidhaahdeen waman hiya ya rasuul allah qoladaas waa tuma qaala wuxuu yidhi ma ana calayhi wa asxaabii qorada ka noolaanaysa waxa weeye oo jannada ka gelaysa anigii asxaabtaydu waxaanu ku nool nahay wadadaa ninkii mara keliya weye yiri nabigu sal slam waxaa loo baahanya marka maxaa la rabaa xadiiskan maxaynu ka faaidaysanaynaa marka in lagu dadaalo maxaa lagu dadaalaya caqiida saxiixa in lagu dadaalo in caqiida saxiixa caqiidada la hagaajiyo oo nebigii sala allahu alay wasalam iyo saxaabadiisi waxay samayn jireen la baaro oo la raadiyo war maxay samayn jireen la yidhaahdo haddaa lakin iska socoto waa iska tiraahdo muslim baa la yahay kulligooda muslimiin dadkao dhan muslima dadkao dhan muslim dadkaa iska raacaynaa gurdaraac baa la yidhahda gurdaraac gurdankaa iska raacayna saa darteed cabdulahi bni mascuud waxa uu leeyahay kun mucaliman oo mutacaliman waxaad noqotaa nin wax baranaya ama nin dadka waxbaraya noqo walaa takun imaca imaciya imaca ha noqonin imaca maxay tahay baa layidhi kama naasi dadka ayuu la yahay buu yidhi fain aslama naasu aslama dadku hadday islaamaan isna aslamayaan wain kafara naasu kafara dadku hadday gaaloobaan isna gaaloobaya khalaas isna haddana hawa anu garanayso maa waxa waa la sameeya dadkii baa sameeyey qofka wax weydiiso xataa maskaxdiisa kama samaynayo haddaa tira waxaad maxaad u samaynaysaa dadkii baa sameeyey maxaan bu kuleeya ummaddoona baa iska samaynaysa see yaallaa bu kuleeya dadkaan ka hari karaa qofba diintiisa qofba ku xiranba qofbaba diintiisa u dhiibtaba so cajiib ma aha diintiisa dhe qof bay ku xiranta qofkaas dad ficlaanays ma fiicnaan hadduu xumaadana xumaanaya markaasu wuxuu yidhi wa yuqira qalba rajuli wa an yuuqina qalba rajuli qofka qalbigiisa waxaa loo baahaya inuu galo buu yidhi wain kafara naasu laa yakfur dadkoo hadday gaaloobaan inuu isagoo kasoo haro usan gaaloobin baa la rabaa buu waxba kaama gelin laakiin haddii kale dadkaas ka gurdan raac gurdanka iska raacaysa meesha hadda loo bato iska aadaysaa wey sidaa darteed baa marka laba waalidka waxaa looga baahan yahay labada arrimood inay la yimaadaan marka horeysa labada arrimood maxay ahaayeen yaa xasuustaa cilmi saxiixa iyo cilmi saxiix iyo caqiida saxiixa saasaa loo baahan yahay mar allaale markaynu helno marka waxaa loo baahan yahay markaa cilmigaa la timaado iyo caqiidada saxiixa ah ayaad marka waxaa rabaa in markaa la bilaabo in la doono laba qof marka inay istoortaano saasoo kaleeta ah haddii labaweyd midxuu yahay masiibo sow maaha gabar fiican oo nin qaad cunaya guursado sigaar cabaayo gabar fiican baa la arkay gabdho fiic fiican oo wanaagsan oo aada iyo aada u wanaagsan waadhidi walaad qaad cunaa u yira qaadka isku dayna saddex bilood saddex bilood masaajid ku jiraya masaajidkay soo galaan qaadka waa joojinaya sigaarka waa joojinayaa taskiyu rabaa in la siiyo saddex bilood buu ku jiraya saddex bilood markuu ku jiro gabadhii shukaansanaya gabadhii wuxuu leeya wallahi anig haddaad iga shakisan tahay macalinkaaga wac buu leeyahay wadaadka casharka ku akriya naftiisa wac buu leeyahay waa lagu soo wacaya hebel ninkaa ka warran ninkaasaa wuxuu yidhaha isguursanaynaaye adigana saddex bilood baad arkaysa maha ina ninka ilaha khayr bu maasha allah ahlu khayr wey saasa kama baxo wixii wa iska dhaafay maasha allah gabadhi baa dhac loo siinaya gabadhi markii dhac loo siiyo laba habeen meelaha marmaraya banaanku sigaar ku bilaaba inu kusoo cabo nin saaxiibka isoo siiye maxaa jira habeenka da wuxuu bilaabaya qaad inuu meelaha kusoo cuno xagee ku maqnay wallahi nin baa saaxiib baanu ahay wa wa ay sameeyey kanu khiyaan igu sameeyey kan wey gabadha maalinta mas waxay maslaxad bidaysaa niga gurigaaga iskaga cun gurigaaga bal iska cuno banaanka ha ku cuni naado walba iska maqano masiibo ah hadhowdina caruurtii baa dhalanaysa kadibna arrinka halkaasu ka bilaabanaya waxaa ka dhacday ingiriiskao qiso rasmi ah baalka ceebihiisaan raadinaynaa si laysaga daayo insha allah qiso rasmiga waxa ka dhacdo raggii ay ku dhacday ay ka sheekeeyeen ninbaa reer iyo carruur lahaa reer iyo carruur buu lahaa baalkaasuu cuni jiray baalkaasaa bilooday habeenkii wuu iska soo daadaya habeenbu marka suu isuga qabiila yimi waagu markuu beriya u iska soo baxay gurigiisii buu yimi gurigii soo garaacay gurigu markuu soo garaacay wadaadii baa ka furtay xagee ku maqnayd bay tiri dee meeshaad ugu ogeyd baan jiray buu yidhi labaatan geli bay u dhigtay waxuu ku tiri war carruurtii waa la-yihin cidaan uga tagaan waaye odaygu dukaamadu waa kuwaas la furay caana soo qaad bay tiri carruurta caana u keen haddana ogow bay tiri haddii waan ogtahay nin ogtaa way labaatanka hadduu dama tegiya way ogtahay wuxuu ku tiri haddaad tagto ogow ogow bay tiri haddaad tagto mar dambe iguma soo noqonayside jidka markuu sii soco dukaankii caanaha maraybu waa iska dhaafaba orni caanaha maxaa ku wata maada baalku kuu kala go-aye maa iska aado meeshiisi buu tegi waa iska fadhiistay labaatankiisii geli qaad buu ku cunay maalintii o dhan buu fadhiyey habeen barkii buu soo baxay marku markuu soo baxay gurigii uu yimi gurigii xiran banaankaadi wuxuu ku arkay bac madow oo taal markaas buu yiri naagti dawaati maantana kuu dhaaranaysa dharkaagii bacdan kugu soo rido banaanka kuu dhigta bacdan iska qaado marka bacdiisuu iska qaatay iska tegey guri hooyadiis leedahay buu tegey gurigu markuu tegey bacdu meel wuxuu naagti bay soo eriday demeelaan saafaysiiya meel baa la iska seexiyey banaankiis maalin dambe iska baxay qaaskiisu iska cunay saddex beri markii gurigii la joogay qofbaa gurigii qurun lala fadhin waaye war maxaa guriga kasoo uraya war daaada xagee ka dhacday gurigoo dhan baa la baaray gurigo dhan baa la baaray gurigo dhan waxba waa laga waayay ugu dambayntii qurunkii wuxuu kusoo aruuray bacdi gacmadow waay war baxdaa jiri ma war dharkiigi baa ku jira dharka xataa iskama bedelayo war isuma hayo bacdii un baa la eegay dambaradii carruurta un baa ku jira dambaradii carruurtiisa unbay islaamta intay kusoo shubtay banaanka soo dhigtay waxay islahaad subixi qashin ku rid isna umalaya soo qaatay ninkay ku dhacday baa ka sheekeynaya arrinkaas isagaa ka sheekeynaya markii lagu yiri war balaayi kugu dhacday maxaa sigatay wuxuu yiri war ilaa naagtiimaba soo eriinba markaas buu laabtay oo meeshiis intuu ka noqday islaamta u tegey ninkii qaadkii meeshii buu iskaga daayay alxamdulilah markuu iska daayay isaga baa ka sheekeeyey marka ciladii ku dhacday si isaga daayey isagaa marka ka sheekeynaya baalku marka noocaa wey baal noocaasa wey nin marka noocaas muxuu tarabiyan karaya akhwaani gabadhii marka waxaa loo baahan yahay gabadhii waxaa loo baahan yahay marka nin fiican inay raadsato wa waxaa loo baahan yahay nin fiican inay raadsato saa darteed buu nabigu yidhi sala alla alay salam idaa khadaba calaykum man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawajuuhu ila tafcaluu takun fitnatun fi lardi wa fasaadun cariid hadduu idiin yimaado oo gabarh idinka soo doono nin aada diintiisa iyo akhlaaqdiisa aada ku kalsoon tihiin gabar uguuriya bu yiri nabigu sal gabar hadduu idin weydiista uguuriya haddaad samayn weysaanna waxaa dhacaysa bu yiri nabigu sal ly salam fidno aada iyo aada u tiro badan iyo fasaad aad iyo aada u weyn baa dhacaya bu yiri haddaad diidaan bu yiri nabigu sal la salam taas baa dhacaysa bu yiri shardigu marka ku xiray nabigu muxuu yahay oo gabada laga rabo ninka inuu ku doonato muxuu yahay ilow gabdhihii maantay iyaga halkan iska yimi oo waalid gacan ku hayaa ma jiro cajiib waa ummad waxaa laga hayaa sideed toban jir dol sideed toban jira inaga baa layna ku arkay soomaaliya kasoo tagtay oo suuriya soo martay oo turki soo martay oo griig soo martay oo sbain tagtay oo ingiriis timi oo australia tagtay inaga baa layna ku arkay soo maha gabdhaha hadhood waxay ku oranayaan nimanka hortooda ma lagu sugan karaa intaas waa soo martay keligeed wa nimanka hortooda ma lagu tukan karaa bay kuleeyihin adigu intee ku tukanaysa intaasna waa socotay maa tukan jirin waxaad malaysay in container lagu keeno container container bay ku jirtay yaad malaynaysaa gabdhihi marka iyagaa soconaayo maxaa laga rabaa ninka inay ku doortaan waxaa laga rabaa labadaa shay inay ku doortaan baa la rabaa xasan albasri raximah allahu tacaala ayaa nin u yimi markaasu wuxuu ku yidhi gabar baan leeyahan jeclahay bu yidhi rag aad iyo aad u tiro badan baan iga soo doonay ee gabadhaas yaan siiyaa igula talinaysaa buu yidhi markaasuu wuxuu ku yidhi zawijhaa rajulan yataqi illaaha waxaad u guurinaysaa gabadha nin alle ka baqaya fainahu aab fa in axabahaa haddii uu jeclaado akramahaa gabadhaas uu karaameynayaa buu yidhi wain abqadahaa haddii uu nacona lam yudlimhaa ma dulminayo ayuu yidhi ini wanaagsan guuri buu yidhi eer marka gabadhii maxaa lagu guursanaya gabadhii maxay wax ku guursanaysaa baan leeyahay ama haddii ay reerkeedii la joogto reerkooda ku siinayaan inuu raadiyaa nin alle yaqaan subxaana watacaala ilahay ka baqaya akhlaaq fiicanna le iyadana saasoo kalea laga rabaa nimankii waa yar oo gabdhii waa badan maaa la samaynaya nimankii waa tiro badan yihiin laakiin raggii qaad baa dilay ma noola laakiin gabdhihii waa tiro gabdho tiro badan oo halkhayra la helayo maxaa la samaynaya sidee wax lagu xalinaya <laughs> haddaynu arrinka oran lahay gabdhaha habeendanba nooga soo noqonaya maxaynu samaynaa haddayna oran laha gabdhihi halaysla guursado waa ninkii fiican labo iyo saddex ha guursado waxa ka baqaya gabdhihi habeen dabada noo soo noqon waayaan oo yaraada nin balaayaababa yimi oo dadkii wa oranaya nimankii nagu kacinayaba marka calaa iti xaal calaa iti xaal waxaa la rabaa nooca in gabdhihii ay sameeyaan baa loo baahan yahay noocaas inay sameeyaan ayaa loo baahan yahay gabadhii noocaas inay doorato wiilkii baa kuusoo haraysa gadha idan raxadoodu gabdhihi ma wada gabdho suuqa ku jiraan la helaya nabigu sal la alay slam nimankii marka muxuu kuleeyahay marka wuxuu nabigu sal ly salam tunkaxu lmar'atu liarbacin gabadha waxaa loo guursadaa afar shay buu leeyahay limaaliha walixasabiha walijamaaliha walidiiniha afartaa sheego waxaa loo guursadaa buu leeyahay xoolo inay gabadhu leedahay arooskii wixii aad ka raysanaysaa waxba uma baahan maasha allah guri iska wanaagsan baa lagu gelinaya khalaas wey wax la heli karo maaha waxaa gale kugu daro midda kaleetana waxa weeye waxaa loo guursadaa reerka ay ka dhalatayna reer fiican ka dhalatay baa loo guursadaa waxaa kaleeto loo guursadaa walijamaalihaa qurux baa loo guursadaa waxaa kaloo loo guursadaa diin baa loo guursadaa fadfar bidaati diin buu yiri nabigu sal ly salam darabat yadaag gabadha waxaad ku xulataa diin buu yiri nabigu sal slam muxuu yiri ku xulo gabadha diin ku guursadu yiri nabigu sala allahu alay wasalam diin ku guursadu wuxuu kaloo nabigu sal sl xadis kaleeto uu ku leeyahay layatakida axadukum midkiin ha samaysto qalban shaakiran qalbi ilaahay u mahadnaqayo subxaana wa tacaala wa lisaanan daakiran iyo carab ilaahay subxaana wa tacala wax badan xusaya wa zawjatan mu'mina iyo haweeney mu'minada haweenaas maxay taraysaa tuciinu axadakum calaa amri alaakhira waxay ku caawinaysaa amarkiisa akhiro buu ley nebigu sal slam aynu garanay soo maha maxaa laisu guursanaya marka labada shay laisku dooranayo maxay tahay oo tarbiyada carruurta ka mid a maxaa laysku dooranaya maxay noqotay inay dad diin leeyihiin maxay yihiin inay dad cilmi diineed leeyihiin baa laysku dooranaya iimaan saxiixa iyo iyo cilmi saxiixna saa ka la isku dooranaya waayada dabete waxa soo baxay in jallaato laysu guursado haboo wallahi nin macaan waay jalaato badan oo ii gaday kadib maxaa ka dhacay jalaatada maxaa dhacda haddii qorax la dhigo maxaa ku dhacaya u dhalaalaysaa soo maaha lix bilood intuusan guurkaas gaarin buu dhalaalaya ilaa walba jallaataa laisku guursaday wax saxa mausan walba laskuma guursa wax saxa la dooran maxaa loo baahanya marka in laisku doorto waxa laisku doorto waxaa loo baahanya labadaa shay in laisku doorto waxaa laisku bahan yahay caqiida saxiixa iyo iyo cilmi saxiixa in laisku doorto ayaa loo baahan yahay waktigi maxay idinla tahay waa dhamaad miya ah, bs insha allah intaasaan ku joojinayna insha allah sala allahu calaa sayidina maxamedi wacala alihi wasaxbi wasalam bismi illah alxamdulilah rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam waxaynu ku jiraa insha allah <coughs> darsigii ku saabsanaa tarbiyada caruurta waxaanu soo sheegnay xalayto laba shardi in looga baahan yahay inay muhiim tahay waalidiinta in laga helo shardi ah cilmi ama aqoon inay yeeshaan islaamka u yeeshaan shardiga labaad oo ah caqiida wanaagsan inay yeeshaan caqiido saxiixa la yimaadaan labada arrimood markii laga helo markaasna imaaneyso doorasha inay isdoortaan inay isdoortaan oo ninku uu doorto haweeney noocaas oo kaleeto ah haweeneyduna sidoo kaleeto laba qof oo noocaas oo kaleeta ah marka markay isu yimaadaan oo ay kamid tahay tarbiyadii caruurta ay kamid tahay arrinkaas tarabiyada caruurta leanna maxaa jira wax hadhowdii caruurtooda u haraya wey dhaxalka caruurtooda wey laba qofoo marka noocaas oo kaleeta markay helaan muxuu xaalkoodu noqonaya maxay bilaabayaan mar allaayo markay isku nugu yimaadaan waxay niyeysanayaan inuu ilaahay siiyo subxaanahu watacaala awlaad saalix ah isla markaasna ilaahay way barayaan subxaana wa tacaala inuu siiyo awlaad saalixa waxaynu marka soo qaadanaynaa dadkii ay shuruudahaas u dhamaystirantay dad ka mid ah iyadoo qur-aanka aada iyo aada ugu jiraan dad oo kaleeta qur-aanka aada iyo aada ugu jiraan ayaynu soo qaadanayn waxaa ka mida ah ibraahim calayhi salaam ibraahim waad garanaysaan khaliil raxmaan ah ilaahi subxaana watacaala caruur buu weydiistay alle rabbi hablii min asaalixiin ayuu yiri ilahu saalixiinta wax iga helay buu yiri ilahu caruurati ma oran rabbi hablii min alawlaad mausan oran laakiin muxuu yiri rabbi hablii min asaalixiin waayo wuxuu garanayaa midka wanaagsani wuxuu yahay iyo midka xun wuxuu yahay buu garanaya ilahi subxaana watacaala wuxuu yihi fabasharnaahu bigulaamin xaliim wil dul badan baa muslimada ilah yiri subxaana watacaala ilahay uu ka aqbalay ducadii zakariya sidoo kaleeto wazakariya id naadaa rabbahu qaala rabbi laa tadarnii fardan waanta khayru lwaarisiin fastajabnaa lahu wawahabnaa lahu yaxya waaslaxnaa lahu zawja isagana waa laga aqbalay oo isaguna sidoo kaleeto wuxuu yiri wax weel fiicansi caruur fiicansi oo iga dhaxla diinta iga dhaxla ilaahi subxaana watacaala wuxuu yiri waanu ka ajiibnay fastajabnaa lahu wawahabnaa lahu yaxya yaxyaa la siiyey wa aslaxnaa lahu zawja haweenaydiisu ma dhali jirin ilahay baa hagaajiyey subxaana watacaala iyagu weliba waaweynu dad ah xilligii dalitaanka dhaafay ah baa maca daalika ilaahay subxaanahu watacaala haweenaydin hagaajiyey sababtu maxay tahay sababti baa gadaal laga sheegay waxaa layidhi inahum kaanuu yusaaricuuna fi lkhayraati wayadcuunana raqaba warahada wa kaanuu lana khaashiciin sababtaa darteed baa loogu yeela arrinkaas maxaa jira marka horeta ayo waxay ahaan jireen dadka khayrka u tartama khayrkay u tartami jireen oo khayr bay ku jiri jireen dad wanaagsan bay ahaayeen oo dad cilmi iyo caqiida nebigu uga ahaaba soo ma nebi oo dadka caqiidada u saxaya oo ilaahay subxaana wa tacaala cilmi usoo dhiibay bu ah marka waxaa la yidhi inahum kanuu yusaaricuuna fi lkhayraat khayrkay usoo tartami jireen oo usoo hormari jireen baa layidhi taasaa cilo looga dhigay waxaa sidaa loogu yeelay waxyaala aan macquul ahayn oo caqliga ku weyn loogu sameeyey ciladaasaa meesha ku jirtay inagu laakiin maxaynu rabnaa khayraadka waa ugu dambaynayna salaada cishaha waana dhaafaysaa gadaal baan ka imaanayna ninka ugu fiican laba ragcood marka la tukadu imaana laakiin kubadda markay tahay inawaa qalqaalinayna soo maaha nin looga hormaraya kubadda ma jiro kubadda ciyaarteeda ninna looga hormari maayo isagaa qalqaalinaya isagaa telefoonka diraya isagaa kooxda isu keenaya isagaa hogaaminaya ama khayraadka iga sii hormar muxaadara jirta iga sii hormar bu kule waa soo socdaa bu oranay cishihii baa la tukanaya banaanka lagu sheekaysanaya shuruudihii marka lama hayo ducadeena lama aqbalayo leanna wixii ducada lagu aqbalay lama hayo inahum kaanuu yusaaricuuna fi lkhayraat aayad muhiimo khayraadka ayay u tartami jireen oo u hormari jireen oo dad aan khayraadka loogu hormarin bay ahay wayadcuunana ragaban warahaba waxay nagu baryi jireen alkhawf waraja jacayl ayna jecel yihiin iyo cabsi ay baqayaan ayay nagu caabudi jireen bu ilahi subxaana wa watacaala u leeyahy saasaa cillo looga dhigay sidaa darteed ba marka waxaan rabaa waalidkiinu noocaas yahay hadduusan waalidkii noocaas ahayn ducadiisi waxba ma tarayso lama aqbalayo ducadiisii lama aqbalayo laakiin haddii uusan ma hadduusan shuruudaha soo buuxin xaalkiisa marka khabiir buu ku jiraa waa kala sidoo kaleeto waxa alle la baryayaa subxaanahu watacaala iyadana saasoo kaleeto iyadana bal gabdhihiina aynu aagno gabdhihii naftoodii iyo ducadooda ma la aqbala gabdhaha muslimiin keliya la aqbalaa horta gabdhaha aynu fiirino waxaa ku jirta iyadana gabar aan midinimo gaarin laakiin gabar wanaagsan oo ilaahi subxaana watacaala qur-aanka aada iyo aad ugu sheekeeyey oo aad iyo aad u badan ilahay iyadoo bargiisa ilahay ka sheekeynaya subxaana watacaala id qaalat imra'atu cimraana rabbi inii nadartu laka ma fii badnii muxararan fataqabal minii inaka anta samiicu alcaliim gabadhaasu gabar dhali jirta ma aan ahayn sida mufasiriintu sheegeen way weynaatay deegeedu aad iyo aad bay weynaatay markii dambayse ayay caruur iska jeclaatay ilaahay bay baryday subxaana wa tacaala uur bay yeelatay markii aragtayna uur leedahay ayay ilaahay subxaanahu wa tacaala ilmihii markii la abuuray oo aragtay ayay ilmihii alle u baryay subxaana wa tacaala maxay ilmaha alle ugu baryaysaa waxay leedahay calooshayda midka ku jira adiga ayaan ku siiyadaya akuuni tarada adaan buu ku siiyada oo waxaan rabaa adiga inuu kuu shaqeeyo aniga inuu ii shaqeeyo maaha nig caruurta waxaynu u dhallaa markaad weynaato gacanta ha ku qabteen sooma laakiin iyadu waxay leedahay adigaaba kuu kuu nisreebela soo adanku siiyabela ee ilaahw iga aqbalbay ilaahay subxaana watacaala ee ducada alla iga aqbalbay sidoo kaleeto cilmihii markuu soo baxayo isagana waxaan rabaa in la ducaysto oo ilaahay subxaana wa tacaala ilmo wanaagsan uu ka dhigo falamaa wadacathaa isna gaba dhigo qaalat rabbi inii wadactuhaa unsaa wallaahu aclamu bimaa wadacat walaysa azakaru kalunsaa wa samaytuhaa maryama wa uciiduhaa bika wadiriyataha min ashaytaan arajiim gabadhii markii ay dhashay oo loo sheegay inay gabar dhashay ayay markaa arrinka sheegaysa waxay tiri ilaahow gabar baan dhalay ilaahayna waa ugu aqoon badan yahay wuxuu dhalay iyadana wiil bay markii hore kunyada gashatay wiilka waxay niyada u gashanaysana macnaheedu waxa weeye inuu wiilku wuxuu u shaqaynayaa cibaada weeye inuu cibaado u shaqeeyo ugu gashay masaajido iyo howlaha ka shaqeeyo dabar kama bixi karto shaqadaa ku adag tahay dabar shaqadaa kama bixi karto oo wiilba halkaas loogu talagala inuu ka adeego bay marka ka cudur daaranaysaa marka waxay leedahay laakiin gabadhii maryamo ayaanu bixiyey maryamana luqada cimraaniga waxaa lagu yidhahdaa caabida mid ilahay caabidaysa wey subxaana wa tacaala madax xataa dooranaysa waxaan kaa magan gelinaya iyada iyo wixii ay dhashaba shaydaan bay jir inuu shaydaan wax ku yeesho ayaan kaa magan gelinayaa bay leedahay fataqabalahaa rabbuhaa biqabuulin xasanin wa anbatahaa nabaatan xasanan wakafalahaa zakariya ilaahay subxaana watacaala markaas wuxuu yidhi ilaahay wuu ka aqbalay ducadeedii lanhu maxaa jira ducadii wixii lagu aqbalayo shuruudihii bay la timi shuruudihii la rabay ducada in lagu aqbalo ayay la timi sidaa darteed baa ilaahay subxaana watacaala markuu ka aqbalay weliba aqbalaad keliya maahine si wanaagsan buu uga aqbalay oo waxa uu ka soo saaray nabaatan xasanan wax wanaagsan buu ka dhaliyay meeshaas wax wanaagsan ayuu ka saaray zakariya oo nebiga habaa gabadhii loo dhiibay inuu uu tarbeeyo abu hurayra radi allahu tacaala canhu baa wuxuu leeyahay rasuulka alla ayaan maqlay sala allahu calayh wasalam oranaya maa min bani aadam qof bani aadami ma jiro mawluudun oo dhalanaya ilaa masahu shaytaanu ilaa shaydaan baa taabanaya qof allaale qofku dhasho markuu dhalanayo dhasho shaydaan baa taabanaya oo farta ku mudaya ayuu yidhi xiina yuuladu marka la dhalayo fayastahilu sabiyu saarikan ilmihiibaa markaas oohin ku dhifanaya shaydaankaa u imaanaya far buu ku mudaa markuu far ku mudo wuu cabsanaya marka wuu cabsi gelinaya shaydaanka xariif wey halkaasuu rabaa inuu sheekada kasoo bilaabo isagana tarbiyadiisa halkaasu ka bilaabay tarbiyada meeshu ka bilaabay soo maarataan shaydaanka baa legdan lagula jiraa legdan baynu kula jiraa tarbiyadiisa halkaasu kasoo bilaabayo balkaaruuba kasoo bilaadayaaba washaarikhum fi lamwaali walawlaad buu ilaahi subxaanau watacaala qolada aad bisinka qabanayn wa marka horeetuu wax ku darsanayaaba marka horeeto haddaanba xijaabkii lasoo marin marka horeetuuba wax ku darsanayo markii la dhalo haddana far buu ku mudayaayo taabanaya waxbuu rabaa inuu ku darsado wuxuu yidhi markaas buu oynaya ohintaan iyo marka ceeladaan aad maqlayso shaydaankiiba ujeeda oo ka oynaya sidaa darteed buu marka wuxuu yidhi wuxuu qaylinaya min ashaydaani shaydaanka xaggiisa hayra maryama yabnaha laakiin maryam iyo wiilkeedii shaydaan ma usan taaban nebigu sal sl maxaa jira muxuu taaban waa yaa u diiday inu taabto maxaa loogu diiday sababta yaa garanaya hooyadii ducadeedii baa laga aqbalay subxaana wa tacaala maxaa ilaha aqbalay ilaahay hooyadii ducadeedi buu aqbalay ile qof khaalis ah niyad khaalisa alla ku bariday subxaana watacaala qof wanaagsan bay ahayd ilaahay subxaana watacala niyad khaalisa ku bariday sidaa darteed ilaahay subxaana watacaala ducadeedi buu aqbalay khalaas ducadeedi markuu aqbalay khalaas wey wixii alle ka codsatay ilahay waa ka yeelay subxaana watacaala dadkii fiicnaa marka tarbiyadoodu waa taasa saas u wanaagsan tahay saa darteed wuxuu ohan jira abu hureyra radi allahu tacaala canhu aayadda akriya haddaad rabtaan ayuu yidhi xadiiskana muttafaqun calayhi mar allaale markuu banaanka usoo baxo oo la arko ilmihii inuu banaanka yihi maxaa loo baahan yahay waxaa la rabaa ilaahay subxaana watacala in lagu shukri noqo in la mashxarado lama rabo mashxarad mashxarad yaa garanaya mashxarad ma garanaysaa gabdhaha markay carabka leexleexinayaan markay wax ku farxaan markaas waa mashxarad la yidhaahda in la mashxarado lama rabo maxaa la rabaa waxaan rabaa ilahay noo shukri noqo subxaanahu watacaala alxamdu lilaahi aladii wahaba lii cala alkibari ismaaciila wa isxaaqa ina rabbii la samiicu ducaa ibraahim ilahay subxaana watacaala buu ugu shukri naqaya ibraahim markii ilaahay subxaana watacaala ayuu caruurtiisii ugu shukri naqayaa caaisha radi allahu tacaala canha caaisha radi allahu tacaala canhaa waxay ahaan jirtay haddii wax loo dhalo haddii wax loo dhalo iyadu wax ma dhalin laakiin reerkooda haddii wax loo dhalo dase qaraabadeeda ah ma aanay weydiin jirin ma wiil baa mase waa gabar ma baa dhashay mase gabar baa dhalatay ma aanay weydiin jirin waxay oran jirtay khuliqa sawiyan isagoo nabad qaba ma soo baxay bay ohan jirtay haddii lagu yidhaahdo nacam waxay oran jirtay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin saasaa loo baahaya marka tarbiyadu marka maxaa ka ah markuu soo baxo maxaa la sameynaya ilahay baa lagu shukri noqoyaa subxaana watacaala haddaa alle ku shukri noqdo ilahay caruurtaada ku xafidaya xafidayaa subxaana watacaala ilaahay welad saalix uu kaaga dhigaya ilaahay balaayadii shaydaankii ayuu ka nabadgelinaya oo ka haynaya fawaid tiro badan baa ku jira marka tarbiyadu keliya ma aha in dugsi qur-aan la geeyo maaha in dugsi qur-aan marka dula soo gaaro in dugsi qur-aan la geeyo tarbiyadu maaha tarbiyadu waxaa rabaa hore in loo soo wado ayaa rabaa waxaynu soo gaaray marka xaalat lwujuud waxaynu soo gaaray awal xageed lagu jiray xaalat lcadal waxbama jirin haddana waxbaa wiil baad ma dhashay ama gabar xaaladdii marka xaalad ka bedela baynu marka xaaladdan bay rabnaa inaan wax ka qabanno marka xaaladdan waxa ugu horreya inu ka qabanaynaa waxa weye ataxaniis wax la yidhahdo taxaniisna waxa weye timir intaa la calaliyo in ilmaha afka loo loogu tufayo timirdaa la calalinayaa markii aada iyo aada loo jilciyo ee afka lagu tufaya waxa ugu horeeyey caanboora inay noqdaan lama rabo maxaa rabaa inay noqdaan timir inay caloosha ugasho waxa ugu horey inay noqdaan maarab lan nabigu muxuu yiri sal l slam inahu baraka timirtu maxay tahay baraka barakadaasa la raba caloosha inay tagto geedkaa barakaysan oo wanaagsan nabigu sal slam barakada uu ku sheegay oo yiri waa geed barakadiisa oo lamid tahay qofka muslimka barakadiisa oo aanay ka dhicin marna aanay ka dhicin caleena kama dhacdo doog iyo jiilaalba caleentu iska saaranta ajiib qofka muminkaana saasoo kale mumin saxa yahay doog iyo jiilaalba caleena kama dhacdo imaam kama tago imaamka saas u haysta fluctuationka qolooyinkaan samaynaya sida korontada markii xamuulka laga badiyo kale marna kor kacdo marna hoos u degto qolooyinkeenaasoo kale maaha oo marba dabeesha iska raacay marna xagga usocoto socoto iyo markii xagga u laakiin qofka muminka ah maxaa lagu yaqaan nabigu muxuu ku tilmaamay sal ly salam qof waxa weeye ma aha ay ku dhacayso marba marna mar marna kor aadayo marna hoos aadayo maaha sida geedka timirtaa kale nabigu ku sheegay sal slam tafaul marka maxaa la samaynaya tafaul waxa la yihahdo tafaulku waxa weeye wax wanaagsan daa'iman inad inaad mustaqbalka u rajayso saa darteed buu nabigu sal kana yucjibuhu alfa'lu nabiga sal slam waxaa cajab gelin jiray alfa'lu oo fa'ligu muxuu yahay kelimatu tayiba wax wanaagsan inaad da'da mustaqbalka khayr rajaynayso khayr inaad rajaynayso marka tafaaul baa loo samaynaya arrinkaas nabigu sal slam samayn jiray tafaaul khayr sheeg khayr sheegid iyo khayr down inaga sideenoo kale maaha inaga inaad niraano wiil xun baa i dhashay gabar xun baa i dhalatay wax walba iska xumaynayna naag xun baan guursaday iskool xun baan dhigtaa shaqo xun baan ka shaqeeyaa baabuur xun baan iisaday guri xun baan wax walba xun wax walba xun xun xun waxaa ma jiraan kulligood dhan waa la xumay inaga kaas maxaa layaha tashaa'um maxaa la yidhahdaa kaa tashaa'um baa la yidhahda bala sheegid wa waxaa la xumay tashaa'um baa la yidhahda bala sheegid wa laakiin waxaa loo baahan yahay tafaa'ul khayr sheeg baa loo baahan yahay khayr sheeg ayaa loo baahan yahay toddoba beri markuu gaaro toddoba beri markuu gaaro maxaa laydinka rabaa toddoba beri markuu gaaro waxaa laydinka rabaa dhowr shay baa laydinka rabaa waxaa laydinka rabaa in laga waqlalo ama laga wanqalo wanqal ama waqlal in laga sameeyo waxaa kaloo rabaa magacii in loo bixiyo waxaa kaloo rabaa timaha in laga xiiro waxaa kaloo rabaa in khitaan lagu sameeyo in la gudo raba afartaa shii iyo maalinta toddobaad ma sharci iyadana umkurgin baa waxay leedahay rasuulkii sala allahu alay wasalam baan maqlay oranaya can ilgulaami shaataan wa can shah wiilka laba neef baa laga qalaya gabadhana hal neef keli ayaa laga qalay labadaa neef laba neef oo ariga ama neef ariga bay gabar tahay labadaa neef inay dadig yihiin iyo lad yihiin iyo inay kala duwan yihiin shardi kuma xiro laakiin waxaa u shardiya xoolaha udxiyada la qoloo kale inay yihiin yaani gees jabnayn oo ama dhukunayn ama xanuun qabin ama mid weyn aada iyo aada weyn aan ahayn neef dhexdhexaad oo wanaagsan inuu yahay oo nabad qaba ee loo baahan yaho saasaa sameynaya gabadhana saas hal baa laga samaynaya wiilashana laba ayaa laga sameynaya maxaa loo kala badiyey alcilmu cind allah ilahay baa garanaya subxana wa tacala camar ayaa wuxuu leeyahay nebigii sal allahu caleyh wasalam ah, camar baa waxaan leeyahay ayaa wuxuu ka warinayaa aabihiis ka warinaya aabihiisna aawhiisa ayuu kasii warinayaa markaas bu wuxuu leeyahay waxa uu nebigu sala allahu aleyh wasalam u amray maalinta toddobaad markii ay tahay in madaxa laga xiiro ilmaha iyo in laga wanqalo ama laga waqlalo ayuu amraya nebigu sal la alay wasalam tarbiyadu waxaa ka mid ah asmaa fiican in loo bixiyo magacyo fiican in loo bixiyo magac fiican in loo bixiyo magacyo nabigu sal ly slam wuxuu leey tasamow biasmaa alambiyaa waxaad caruurtiina u bixisaan magacyadii nebiyada u bixiya buu ley nabigu sal slam wa axabu alasmaai ila allahi subxaana wa cabdillaahi wa cabdiraxmaan labada magacoo ilahay ugu jecelka badan yahaana cabdillaahi iyo cabdiraxmaan wey labada magac baa ilahi subxaana wa ugu jacayl badan yahay wey waasdaquhaa kuwa ugu run badanna waxa weeye xaarisun wahamaam xaaris iyo hamaam ayaa ugu run badan yani qofka ayay shabahaan qofka ayay shabahaan xaaris waxa wey beerfalewa shaqeeyo marka qofka waxa lagu yaqaan inuu shaqeeyo hamaam mafakerawa qofka waxa layaha mafakero marka magacyadaas waxay tadaabuq la leeyihiin qofka camalkiisii shaqadiisii ay la leeyihiin waaqbaxuhaa kuwa ugu xun waxa weeye xarbun wa mura in qof loo bixiyo xarbun in loo bixiyo iyo mura kharaare dagaalyahan in mid loo bixiyo iyo mid in loo bixiyo mura kharaare in loo bixiyo waa magacyada ugu xun buu yiri nabigu sal slam sidaa darteed magacyadaas in lala baxo lama rabo haddii qof si una ugu tagto magac xun maxaa la samaynaya ama marka horta aynu fiirina magacyada la diiday magacyo ayaa jira la diiday oo rabo in la ilaaliyo magacyadaas waxaa ka mid a oo samurata ibnu jundub baa wuxuu leeyahay rasuulku wuxuu naga reebay sala allahu calayhi wasalama inaanu ku magacowno addoontayada wixii la midka ah afar magac inaanu ku magacowno noo diiday magaca koowaad waxa weeye aflax iyo rabaax iyo yasaar iyo naafic afartaa magac buu noo diiday bule nabigu sal l slam afartaa magac nabigu waa noo diiday buu lehi sal la alay slam aflax magaca la yidhaahdo liban waa soomaali aflax waa liban waa garanaysoo ma rabaaxna waa guuleed rabaax soomaali guuleed waynu soo maaha iyo yasaar yasaar ma garanayo si loola baxo soomalia wax lagu yidhaahdo maxaa yasaar magacyo u dhow ma jiraan loola baxo bure baa lala baxaa sooma maa bure wey iyo naafic naafic afartaa magac nabigu waa loo diiday bu yiri sal ly sl in la baxno innaga cawimilashada maxaa u badan miidaan iyo guuleed waa safka hore wey soma safka hore wa nabigu waa loo diiday sala allahu alay wasalam bu ley xadiiska muslim baa wariyey waa loo diiday bu leeyahy waxba kuma soo aroorin allahu aclam maaku mashkuula insha allah haddii magacyo xun marka qofki loo bixiyo maxaa la samaynaya waa la bedelaya wax dhiba ma leh iska bedelaya magacoos waa laga bedelaya hadduu yahay magacaasu magac magacyadii la nahiye ah waa la bedelaya waa garan nabigu sala allahu alay slam arrinkaas ma sameeyey nacam nabiguu sameeyey sala allah alay slam nabigu wuxuu bedelay nin la oran jiray shihaab ololwa olol nin la yidhahdo hishaam buu bixiyey nabigu sala alla alay salam nin caas la oran jiray caasiga baabuurta caasiga ahayd meshan ka keena baabuurta xataa aynu ku shaqaysana caasi bayna bixin caasi baabuurta caasi laga bedelo nabigu caasi wuxuu bixiyey mudiic buu bixiyey waa in loo bedela hadda mudiic in loo bedelo waa mudiic nabig sal caas wuxuu ka u bedelay mudiic buu bedelay nabig sal slam xasan ayaa nin la oran jiray wuxuu bedelay nabig sal slam bashiir buu bedelay abulxakam baa nin la oran jiray abushureyx buu bedelay nabig sal slam abulxakam oo xakam ilahay ba iskale bi nabig sal slam in allah huwa alxakam bu yihi wailah lxukm yiri nabig sal slam nin baa waxaa la oran jiray xasan abka wey aday sahal buu bixiyey nabig sal slam sahal ayuu bixiyey gabar baa caasiya la oran jiray caasiya jamiila ayuu bixiyey nabigu sal salam gabar baa barah la oran jiray baarinimo baariyad wa juweyriha ayuu bixiyey nabigu sal slam asmaadaasu marka haddii asmaa noocdaas noocaas kaleeta ah qof haddii loo bixiyo waa la bedelayaa oo markaa waxaa loo bedelayaa saasaa loo bedelaya waa sharcigu saas ayuu qabaa in la bedelo ayuu qabaa ah. marxalada labaad marxalad kale markaa la gelaya oo marxalada la gelaya waxay tahay cilmihii waa soo koreeyey intaas canboora markaynu ku daldelayno waa soo weynaanay soo ma soo weynaanay saddex sano mar allaale markuu gaaro ilaa lix sano marxalad wa marxaladaasu waa marxalad aimadu marada soo dhawaat salaadiina soo dhawaata la gar marxalad wa marxaladaas noocaas ah sidaba ilmihii loo tarbiyeynayaa waxaa loo tarbiyeynayaa waxaa loo noqonayaa qudwatun xasana wuxuu u baahan yahay hadal ma maqlayo markaas maantan haddaad la hadlayso fariiso haddaad le ku maqli maayo waxaa kale haddaa tiraa kuma maqlayo laakiin wuxuu u baahan yahay dadu ku daydo dadu ku daydo ayuu u baahan yahay sidaa darteed ba waxaa rabaa qofka marka waalidka ahay inuu noqdo labadii waalid haddaynu soo sheegnay dadilada holkhayr ahay soo ma laakiin marmar waxaa iska dhici karta timbiril xashin inay iska dhacdo waxaa loo baahanya in lais ilaaliyo markaas oo caruurtaada ay ka aragto wax wanaagsan xaaladaa markii lagu jiro ayaa loo baahanya in wax wanaagsan ka aragto ayaa loo baahan yahay waxa ka baqaya inuu hadal dheer bay ubaahan tahay marka waxaa loo baahan yahay markaas in qofku uu wax wanaagsan uu sameeyo guriga in qur-aan lagu akriyo qur-aan in la geliyo uu dhegeysto mar kasta wayna darana soo ma qur-aan baa loo gelinaya u dhegeysanaya miscad baa loo gelinayaa maanta dhacdibadda ha iska wareegto fariiso lama oranayo dhegeysana lama oranayo sida iska maqlay kadibna qur-aankii uu xafiday waxaa la ilaalinayaa salawaadkii waxaa la joogtaynaya qur-aanka akhriskiisii waxaa la ilaalinaya oo laisku doonaya hadalka xumaa oo waxaa lagu hadlaya hadal wanaagsan isuu hadal wanaagsan u maqlo u barto caruuryadeeda waxaad arkaysaa dugsiyada markii la keeno kilimaadka ay ku hadlayaan ku hadlayaan kuwii lixdankii lagu hadli jiray lixdankii kilimaad aan biilaaweyda yaad arkaysa ayuu ku hadlaya cajiiba hadeeda kasoo bartay waa ilmo shan sano uu jira wey gurigaa laga hadlaa wax kale meel kale kama aan soo baran sidaa darteed waxyaalahaasoo dhan waa layska ilaalinaya waxaa layska ilaalinaya telefishinka in aada loo fiirsado maxaa jira isagana waa ag fadhiisanaya waxaa layska ilaalinayaa in kubadda aada iyo aada loo fiirsado isagana shaquu ka dhiganaya kubadda in aada iyo aada loo fiirsado iyadana waa layska ilaalinaya iyo silimaanta iyo wixii lamidka ah kulli waxyaalahaasoo dhan waxaa la rabaa in layska ilaaliyo xilligaasu marka inuu noocaa u baahan yahay iyo mushaahiid u keenaynaa insha allahu tacaala muqaatil ibni muxamed alcakiyi nin la yidhahdo baa wuxuu leeyahay aabbahay ayaan soo raacay buu yidhi iyo walaalkay aniga oo la socda ayaan waxaanu u nimi buu yidhi isxaaq alibraahiim alxarbiyi nin la yidhaahdo markaas ayaa wuxuu ibraahim baa wuxuu yidhi aabbahay buu la hadlaaya wuxuu yidhi kuwaanu ma baa buu yidhi markaas buu wuxuu ku yidhi ha markaas buu wuxuu ku yidhi nin weeye ixdir laa yarawnaka xaytu nahaaka allaahu subxaanahu wa tacaala iska ilaali inay kaa arkaan adiga oo ku dhacaya wixii ilaahay kaa reebay subxaana wa tacaala fatasquda min acyunihim markaa indhahooda ay ku dhacdo gurigii jaad haddii lagu cuni jiro jaadki waa la joojinaya sigaar haddii la cabi jiro sigaarki waa la joojinaya wuxuu ilaahay reebay wey subxaana wa tacaala nin baa wuxuu yidhi anuu wiilkay wiilkay yaroo lix sano jira anoo gacanta is haysanaa jidka soo maray markaas buu haash meel ku dhacay buu arkay wiilkii baa intuu soo qaaday afka geliyadii markaas maaha ku aabba akh wey afka laga geliyo shiraabu hadduu akri yahay adigu maxaad u cabaysaa say caba hadduu akri yahay maxaad u cabaysaa adigu wuxuu yidhi maalintaas baa igu dambaysa buu yidhi sigaarka halkaas kasoo jeedi marka waxaa rabaa waxyaalahaas oo dhan haddii la samayn jiray in la iska daayo ayaa loo baahan yahay sidoo kaleete malik ibnu dinaar malik ibnu dinaar ayaa wuxuu arkay nin buu arkay salaada ku ciyaaraya salaadda in la tukado imir salaadda waxaa rabaa in sidii saxdaed loo tukado wuu arkay nin salaadiisa ku ciyaaraya markaas wuxuu yidhi ma arxamanii liciyaalihi war ninkaa ciyaalkiisa maxaa iga naxariis badan bi markaas waxaa lagu yidhi oo salaadiisu kaasu ku ciyaaraya maxaad uga naxisaaban markaas wuxuu yidhi inahu kabiiruhum koodi weynaa odagoodi weeye wa yatacallamuuna isaga ayay wax ka baranayaan marka ninkii salaadda xataa ku ciyaari jira dhuquqdhuquqi siin jiray caruurti iyadana sidoo kale dhuquqdhuquqdi way baranaysaa wey waxaa la rabaa marka xataa wixii cibaadadii la sameynayey in si wanaagsan loo sameeyo bal tiirsan endegeysanno saciid ibnu jubayr waad garanaysaan saciid ibnu jubayr baa wuxuu leeyahay inii la uziidu salaatii fii salaatii salaadayda ayaan dheeraya qurxiyaa buu leeyahy maxaa jira min ajli ibni haada wiilkayga dartiis baan uqurxinayaa buu leeyahy salaaddii baan dheerayaa oo aad iyo aad u buu leey wiilkayga dartiis hishaam nin layihahdo ka warinaya baa wuxuu yidhi rajaaan an yaxfaduu fiih inuu ka xafido darteed bu arrinkaa u inuu ka xafido darteed buu arrinkaa u sidaa darteed baa marka waxaa loo baahan yahay in la sameeyo acmaal jaad ah oo markaa adiga uu kugu dayanayo isagu markaa waxba waxaan samay ma yeelayo gaalada ayaa waxay soo qori jireen suurishka mar borarka waxay kusoo qoreen caruurtu waxaad samay tiraahdo ma samaynayaan laakiin adigu waxaad samaystay samaynayaan hadal xigmada marka wey waxaad samay tiraahdo ma yeelaya haddaan adigu samayn laakiin hadda adigu qur-aanka akrido isna qur-aanku si halbuu akrinaya sahal buu yii waa akhrini laakiin inaad tidhaahdo wiilkaa jiyaar gabadhaadi tidhaahdo qul kusoo xirto qur-aanka iisii akhri hooyo ama aabe adiguna aad rabto haddaa aabe tahana sii amanti wix akhbaar adduunyada jiray inaad dhegeysato hooyo hadday tahana wix musalsalaad jiray dhan rabto inaad dhegeysato isaguna qol lagu soo xiro ama qol lagu soo lagu soo xiro halkaan waxaynu ka baranay waxa la yidhaahdo unjustice wuxuu ka waxaas justice ma cadaaladda maaha buu leeyahay anigan xaqa le sia ka oranay su-aalkan kama aynu baran ingiriiska anfer bay yidhaahdaan qolada xagga joogta anfer bay bartaan cadaalad maaha bay kuleeyihin qolada xagga joogta inu garanayso maaha marka waxa weye cadaaladda carruurta waxa lasoo baraa cadaalad waxaasu maaha cadaalad maaha cadaalad maaha cadaalad maaha cadaalad maaha marka cadaalad maaha ku oranaya barintooda murmaysaan dagaal baa dhacaya kadib iskuulkii tagaya ku dacweynaya xulana tvga looma ogolana fiirsado markii soconayso adigana waxaa lagaa rabaa inaad marka wax wanaagsan aad samayso ayaa lagaa rabaa haddaad rabto caruurtaadi inay hagaagaan laakiin inagu hadday rabno john inay noqono john iyo jona caruurteena abubakar iyo cumar iyo caaisha ku soconayso inagaa la rabaa marka u horeysa inaynu kuwa wuxuun kaga dayano marka inagu wuxuun kaga dayano iyagana xoogaa baa laga yaabaa markaa inay kaga sii daydaan wallahu aclam wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam waxaan noo soo dambeysay marxaladii saddex ilaa lix sano waxaan soo sheegnay marxaladaas inay marxalad aada iyo aada muhiim u tahay waxyaalaha muhiimka ah ee loo baahan yahana inay kow ka yihiin inuu helo caruurtu inay hesho ku dayasho wanaagsan qof qofay ku dayato inay hesho oo wax wanaagsan ay kaga dayanayso xilligaas waxaynu niri waa adag tahay si afka wax loogaga sheego laakiin waxa aada iyo aada muhiim ah wuxuu hadda raacayaa wixii uu arko waxaan kasoo sheekeynay sidii ay uga hadleen shawaahid badan aynu u keenay siday uga hadleen rag waaweyn oo odayaal ah arrinkaas culimmadii hore ah waxaynu fiirinaynaa kusoo xiraynaa qeybta insha allahu tacaala ta'fiirka ama raadka ay ku leedahay ay ku yeelanayso ilmuhu markii uu weynaado raadka ay ku yeelanayso markii uu weynaado can abilxawra nin la yidhaahdo baa wuxuu yihi kunaa cinda xasan ibni caliy xasan ibni caliy baan la joogay buu yihi markaas baa waxa la weydiiyey oo waxa lagu yidhi maxaad ka xasuusataa oo aad kaga garaadsatay nabigii sala allahu calayhi wasalam xilliga aad la joogtay markaas buu wuxuu yihi waxaan xasuustaa maalin maalmaha kamid mid a ah nebigii la socday sala allahu calayh wasalam nebigii baa markaas wuxuu soo maray bakhaar timirtii sadaqada lagu keydin jiray wuxuu yidhi waxaan bilaabay markaas xabad timira ayaan qaatay afkayga ayaan ku riday buui nebigu sala allahu calayh wasalam afka ayuu gacanta iga geliyey timirtii buu soo qabtay iyadoo maca dhareerkeedile dhareerka la socdo timirtii ayuu ku celiyey buui dadkii qayb ka mid a ah ayaa waxay yidhaahdeen maad iska dayso ilmahan yarka ah maxaad uga qaadaysa nebigu baa wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam anagu haddaanu nahay reer maxamed nooma banaana sadaqadu nooma banaana sadaqadu nooma banaana waxaan kaleeto aan ah, nebigi sala allahu alay wasalam ka xasuustaa buu yihi salawaatu alkhamsa shanta salaadood nabigu sal ll ly slam si u tukan jiray ayaan ka xasuustaa buu yii xasan ibnu caliyi waxa uu dhashay hijradu markay ahayd saddex ayuu dhashay marka waxaad garan kartaa nebigu markuu dhintay sala allahu alay wasalam ilaa in toddoba jir ahaa ay fahmi karaysa xilligaasna marka xilli ka horreeyay inuu ahaa baad arkaysa waa wakti uu yaryahay wey wuxuu marka uu ka sheekeynayaa nebigu sala allahu alay wasalam inuu u diidi jiray muxaramaadka inuu u diidi jiray in waxyaalaha xaaraanta ka ah uu u diidi jiray nebigu sal ly slam iyo salawaadkii salaadihii uu tukan jiray ayuu nooga sheekaynaya inuu xasuusto oo naftiisii raad ku reebay oo isagoo weyn uu ka sheekaynaya innaga waxaa laga yaabaa mararka qaybtood in caruurteenna oo nala socota ay dukaamada waaweyn ay gasho kadibna ay dhowr xaboo nacnacay wuxuun iska soo xado oo afka iska gashato oo la yidhaahdo waxaanu dembi male waa yaryahay maafi mushkila sax wey isagu dembi male waxba looma qabsanayo laakiin inaga ayay laynaka rabaa kow midda koowaad inagaa mas-uulka ah oo waxaa haddaynu ku aragno inagaa layna weydiinaya hadhowdi sida nabigu sala allahu alay wasalam uu ugu diiday arrinkaas aaniyan tarbiyadiisi baa ku xumaanaysa haddii wax xun loo daayo faraha looga qaado tusaale wax xun oo dhan haddii faraha looga qaado wuxuu doonad ha ahaadee hadhowdi waxaas wuxuu arki doonaa wax caadiya ayuu arkaya caadiya ayuu u arkaya laakiin hadhowda markuu weynaado haddii xaaraanta wax xun loo diidi jiray markuu weynaadu ku garaadsanaya wuxuu leeyahay waxa ay waxaasaan naloo diidi jiray waxa ay waxaasaan loo diidi jiray waxa ay waxaasaan arki jiray wuxuu ogaanayaa marka wixii loo diidi jiray in wax fiican ahaayeen wadadii la marin jiray wixii laga reebi jirayna waxuun ahaayeen wixii la amri jiray in wax wanaagsan ahaayeen bu hadhowda baranaya saa darteed baa marka waxa weeye waxay leedahay raad aada iyo aada u muhiima ayay ku reebaysaa wey waxaynu kasoo kusoo kasoo gudbaynaa marxaladaas waxaynula u imaanaynaa marxaladaas xilligaa markii laga bilaabo lix sano ilaa qaangaar laga gaarayo ka qaangaarayo marxaladan marka waa marxalad dheer wey waana marxalad kadhi badan marxaladdii hore wey marxaladdan waxaa loo baahan yahay in guntiga dhiisha layskaga dhigo guntiga in dhiisha layskaga dhigo ayaa loo baahan yahay aada iyo aada dadaalka in loo dabiyo oo dadaalka hore lalaabalaabo ayaa loo baahan yahay waxaa la rabaa in la baro qiraa'adii in la baro siduu wax u akrin lahaa in la baro kitaabadii siduu wax u qori lahaa in la baro qur-aankii xifdigiisi in loo bilaabo isla markaas in la baro caqaa'idkii saxiixa ahaa mawaadi islaamka oo dhan ayaa la soconaya waa xilligii marka u baahnaa tarabiyo muhiim ah u baahnaayo asal ah wey xilligii u baahnaa oo asalka isagoo gundhig haysta oo wax fiican kusoo garaadsaday ayaa markaa gacanta lagu qabanayaa markaasna waxaa loo baraya sijidi ah ayaa wax loo baraya sijidia ah, ayaa wax loo baraya waxaa marka imaaneysa maxaa manhaj noo noqonaya manhaj baynu u inu raacno si aynu qofkii waxu baro manhaj baa loo baahaya manhaj la-aan waxbama soconaya haddee baynu tarabiyo saxiix aynu ka helayna manhajkeena alxamdulilah iska qoran yahay maaf mushkila in hadda cid niman khubara ah inta meel la fariisiinaya manhaj soo dejiye uma baahna manhajka ad isku yaalaaba kitaabkaas alle wey subxaana watacaala kitaabkaas alle iyo sunada nabiga sala allahu caleyh wasalam wey manhajkii uu iska qoray uu iska yaalla ilaahay subxaana wa sidaynu caruurta u tarabiyayn lahayn qur-aanku nagu sheegayo wuxuu noo soo raray alle subxaana wa tacaala tusaale iyadoo macal tusaale leh ayuu alle noo soo raray subxaana wa suura suuratu luqmaan ayuu noogu soo raray alle subxaana wa tacaala wakayrahaa iyo kayrkeedba laakiin suuradaasa ugu sii bayaansan oo ugu faahfaahsan ilaahi subxaana wa tacala wuxuu nooga sheekeynaya nin saalixa oo wanaagsan oo caruurtiisii tarabiyeynaya iyo sidii u tarbiyeyey waxaa marka loo soo raray macnaheeda ma aha in ninkaa taarikhdiisi lano ka sheekeynayey keliya ma aha laakiin macnaheedu waxa weeye inaynu ogaano macnaheedu waxa weeye inaynu wadadaa marow wadadii baa ilahay na baraya subxaana wa tacaala luqmaan baa ilahay nooga waramaya subxaana wa tacala wuxu waid qaala luqmaanu libnihi wahuwa yaciduhu yaa bunaya laa tushrik billaahi ina shirka la dulmun cadiim wiilkiisii ayuu waaninaya wuxuuna barayaa ilahay buu barayaa xuquuqdiisa xuquuqda alle ayuu baraya ilahay inuu xuquuq leeyahay xuquuqdiisa allen ay tahay subxaana watacaala yaa xasuusta xaqa alle muxuu ahaa bes in la caabudo bes oo aan loo shariig yeelin in ilahay keliya la caabudo waxna cibaadada aan loola wadaajinin sidii buu baraya marka wuxuu leeyahay ilaahay subxaana watacaala waxba ha u shariig yeelin waxba cibaadadiisa ha ugu darin ayuu leeyahay arrinkaasuu baraya wadamadaan aynu joogno marka oo waxbarashadu ay shirkiga ku dhisan tahaba gebigeedu bay shirki soconaysa tahay waxaa la barayaaba min alif ilaa ya kulli shirki wa markuu kalaxo sayniska marka loo dhigayo ilahi waxama abuuraa la baraya waxaan dabeecaddaa waxaan abuurtay baa la baraya wax kastoo loo dhigayo kulli ilahay bay ka soo horjeedaan subxaana wa tacaala miyaani marka aynu mudnayn inaynu caruurteenu aynu gelinno waxaas lagu soo shubayo waana xilliga waxa weye sanduuq maran wey ninkii hadba wax ku shubta wey xilligaas waa sanduuq iska maran wey hadba qoladii ku hormartay wax ku shubata qoladan baad ka faaidaysanaysa marka intii badan iyagaaba haysta iyagaana wax ku shubanaya laakiin inagu inaynu isku dayno bal waxa ay ku soo shubteen inaynu wax ka horgurtino ka daadino kadibna aynu caqiido saxiixa ugu bedelno miyaanay habboonayn nacam waa habboon tahay wey wuxuu yihi yaa bunaya haddana aayaadkii markaynu kasoo tagno inagoo soo gaabinayno yaa bunaya inaha in taku misqaala xabatin min khardalin fatakun fii sakratin oo fi samaawaati oo fi lardi yaأti biha allah in allaha ladiifun khabiir wuxuu leeyahay wiilkaygiioo sidoo kaleeto ilaahay buu weli sii barayaa subxaana wa barashadii alla ayuu weli ku jiraa wuxuu barayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala muraaqabadiisa alle inuu waardiyeynayo daa'iman aan alle laga baxsanayn wuxuu barayaa alle cilmigiisa wax walba inuu cilmi u leeyahay alle subxaana wa tacaala oo meel uu joogo buu arkayo hadduu iskuulka joogo salaada inaan laga tegi karin dhalinyaradu markay iskuulka joogaan oo markay waalidka keliya hor joogaan ay tukadaan bas aaba iyo ku fiirinaayo markaas waa tuk imaha la weeso qaba weliba oo la yidhahdo goormaad weesaysatay markii la yidhahdo la yihahdo saaka markaan iskuulka aadayey laba ka jabtaba cishmiilaa la maraaya waa weyse qabaan bay kuleeyihin wargoormaad weysaysatay saakay markaan iskuulka aadaya bay kuleeyihi iskuulka musqula male lama galo miyaa isaga cunto lama cuno miyaa dadkan cajiibka maxay qawda maqashiyo waxu qaban aabbihii hooye keliya arrinkaa la tuso laakiin aabihii hooye ma oga inaad weyse qabtiyo in kale laakiin ilahay waa ku ogyahay subxaana watacaala iskuulka markaad joogtid ma tukatid haa waa soo tukaday aabbihii hooye waxaa lagu oranaya waan soo tukaday laakiin boqol kiiba sagaashan waxu badan ta inaan soo tukani laakiin ilahi waa ku ogyahay subxaana watacala inaad soo tukatiyo in kale alla waa ku ogyahay ku arkaya alla subxaana watacala ka warhaya hooyo waa laga qarin karaya laakiin alle lagama qarin karayo subxaana watacaala gabdhuhu markay baxayaan khimaaray sii xirtaan xagga markay tagaanna boorsada khimaarka lagu rido oo timaha lasii daayo markii lasoo baxayana lasoo xirto arrinkaasna u dhacaa hooyiyo aabena loogu sheekeeyo gabar fiican baan haweley khimaarkeed kama dhigo hoyadii aabe ma oga lakin alla waa ku ogyahay subxaana watacala arrinkaasu baraya marka wuxuu baraya alle subxaanahu watacaala inuu daa'iman kuwaardiyeynayo oo ku arkayo alle subxaanahu watacaala ayuu baraya inuu alle subxaana watacaala wax kasta wax yar iyo wax weynba uu keeni doono oo cilmigiisi waasac yahay wax walba waasic u noqday arrinkaas buu baraya arrinkaas ayuu baraya waayadan dambeeto waxaa laga yaabaa caruurtu markay arkaan waxyaalahan technologigan iyo waxyaalahan markay arkaan inay laba la yaabaanba oo u maleeyaan cilmigan cilmi ka weyneed oon jirin jirinba waana sax wey intaasay ku garaatay wax kale maan arag laakiin in la baro alle subxaanahu watacaala cilmigiisa weynaantiisa iyo waxaan alle subxaana watacaala inuu isagu yahay wixii keenay kownkan adduunyada wixii keenay inuu yahay in la baro wa ilaahay subxaana watacaala markuu qalbigii wiilkiisa uu alle ka buuxiyey oo markaa qalbigii alle subxaana wa watacaala ku sharaxmay ayuu markaa salaadii baraya cibaadadu markaa baraya haddii kale qofkii cibaadadii haddaa iska tiraado iska tuko un loo soo qaato waryaa tuko un la yidhaahdo ma tukanayo ama hadduu tukado hadhowdina niyad uma tukana birrina uu ka tegiya laakiin haddii alle la baro marka u horeyso alle laga dhaadhiciyo weynaantiisa laga dhaadhiciyo markaas waxa weeye isaga ayaa markaa tukanayo alle cabsidiisa u tukanayo walow haba yaraado hadduu rabe markaas kabacdi bu wuxuu yidhi marka fiili tadaruj buuna baraya wuxuuna barayaa sida dacwada loo bilaabayo iyo meesha looga bilaabayo marka horeysa ilahay xuquuqdiisa la barayo ilaahay weynaantiisa ee cilmigiisa alle subxaanahu watacaala arrimahaas oo dhan la barayo markuu arrimahaas barto markaasba baa marka cibaadadii markii qalbigiisa alle ku weynaado marka inuu alle subxaana watacaala cibaadadii inuu la yimaado ayaa la baraya markaas kabacdi wuxuu yidhi yaa bunaya haddana wiilkaygiyo waxaad kaloo arkaysaa siduu ula hadlayo oo wuxuu ula hadlayaa si ladiifa ah buu ula hadlaya degan oo yaa bunaya waxaa ku jirta shafaqo ayaa ku jirta oo uu yaraynaya wiilkaygii yaraayo wey naxariis buu tusinaya inagu waxaad umalaysaa arrinkaas in nagu yaryahay oo marka horeba ushaba ee guriga gacanta un lagu haystaba arrinkaas marka dhulkan wuxuuna baray inaan waxba lagu daweyn karin usha dhulkan waxaynu ku baranay wax weyn inaan lagu daweyn karin ay tahay dhulkan dhul hadal wax lagu daweeyo hadal baa wax lagu daweeyo caruurtaada hadal baa lagaaga kaxaysanaya ul lagagama kaxaysanaya waxa lagaaga kaxaysanaya waa hadal marka adiguna inaad hadalkii adna ad barato oo siday u hadlaan adigaaba alaab kale haysta adawaad kale ad iyagoo adigoo aan haysanin adigoo qur-aan baad haysataa meel aad masal u raadsaad helaysaa qisaska qur-aankaad akrinaysaa nebiga sal sl siiradiisi baad akrinaysaa siduu wax ula dhaqmi jiray baad waxaad haysataa meelo badan sources tiro badan iyagu aan haysan baad haysataa adigu marka haddii caruurtaadi hadal lagaaga kaxaystay inaguna inaynu isku dayano inaynu hadal ku kaxaysano inaynu isku dayno marka wuxuu leeya yaa bunaya wiilkiisi xiwaar buu la samaynaya tuko iskama oranayo hadal shafaqa ahu naxariista buu ka hormarinaya wuxuu leeya yaa bunaya aqimi asalaata salaada tuko buyi salaada markaad tukato haddana uu salaadii ka adkaado iska fariisan maayo waayo qofku wuxuu iska noqonaya qof baasif ah, hadduu salaada intuu iska tukado wax kale uusan qaban salaaddii marka dambe ka cajisaya laakiin qofkii waxaa rabaa inuu qof actifa noqdo dacwadii ka qayb qaato dacwadii inuu ka qayb qaato xataa isagoo yar khaasatan dhalinyarada iyaga luqadihii bay garanaya meel kastay joogaan waddankay joogaan luqadii bay fahmayan si fiican u yaqaanin oday hadduu yahay dadka waaweyn oo waddanka soo galay kulligood inay carab la-yihiin baa loo maran hadda si fiican looguma hadli karayo inaan carab la-nahay markaan ku hadlayno ayaa naloo maraynaya laakiin iyagu luqadii bay idqaaminaya itqaam bay ku samaynaya suu doonu wuxuu doonu ku sheegi karaa dad dhalinyaraaba wax la dhiganaya iskuulka la dhiganaya waxay rabaa marka isagu marka horeeto markuu ka adkaado ilaahay uu barto subxaana wa tacaala cibaadadii uu ka adkaado oo caruurta ay weydiiyaan oo yidhahdaan maxaad samaynaysaa maalintii wuxuun baad samaynaysaa yihahdo muslim baan ahay ilahay baan u subxaana wa isla markaas ba waxaan rabaa dadkii haddana inuu xusheegu barayo laakiin qofku hadduu iska fadhiisto wuxuu noqonaya qof wax iska cuno oo kale qof wax soo saar qof wax soo saaraya qof wax iska cuno mu isku mid yihi isku mid maa wax iska cuna bes meel iska fadhiya iyo qof wax soo saara isku mid maa qofka muslimka marka daa'iman in wax soo saara al rabaa markaas kabacdib wuxuu yidhi wa'mur bilmacruufi dadka wanaagga u sheeg wanha can ilmunkar xumaatidana dadka ka reeb arrinkaa haddaad u dhaqaaqdo sucuubaad baa kaa hor imaanaya mashaakil baa kaa hor imaanaya wuxuu barayaa haddana arrinkaa wuxuu uga gudbi lahaa arrinkaas wuxuu uga gudbi lahaa oo mar haddaad arrinkaa u dhaqaaqdo dadki baa kula diriraya ummaddii o dhan baa ku nacaysa iskuul haddaad joogto iskuulkii baa lagaa karahsanayaa maclimadii baa ku ogaanaysa waxaa leedahay carruurtu wax u sheegaa caruurtii qaybtii kale aad kusoo jaajuusaysa mushkilad baa ku qabsanaysa in lagu cagujuglayaa laga yaaba maxaad samaynaysaa marka wasbir calaa maa asaabaka waxaa lagaa rabaa dulqaad waa ajri baad xisaabsanaysaa oo waxaad u socotay hadafkaagu hadaf ka dheer wey gaaladu waataad aragteen hadafkoodu hadaf aad iyo aad u dheer wey waagaad wadanka soo gashay su-aashay ku weydiiyeen toban sano kadib bay ku weydiinayeen wali qofkii inuu wax iska bedeleen weliga khaansiir ma cuntay weligaa khamri ma cabtay markaad soo gasheen kulli waa laydinku yiri baan malaynaya mayaad leedahay iskuulka markaad tagto maalin kale lagu weydiinayaa sanad markay kasoo wareegaysaa lagu weydiinayaa maalintan waxa laga yaba inad tirada war been iska dhadhamiba waxaan intaas lagu wareerinayo bal iskaba dhadhami inaad tirahda laga yaaba sabir dadkii sabirka laga rabana adiga hadal haddii lagu soo celiyo waxad leedahay waxba kama soo socdaan naga kaxay khayr beelo weye daa qof wax u oo marka hore hadalka kugu adkayo khayr beel waxba kama so in habaartaa baa laga yaabaa laakiin iyagu sabir bay leeyihin sabir way sabrayaan inaga khayr kuma sabrayno marka wuxuu leeyahay adiguna ajri baad xisaabsanaysaa weliba wixii ku gaara oo dhan ajri baad xisaabsanaysaa wasbir calaa maa asaabaka wuxuu barayaa natiijadii imaan doonta siduu ula macaamili lahaa maxaa jira wixii kugu dhaca ku sabir ina dalika min cazmi alumuur kuwaas waa umuuraha waaweynka go-aanada aad adag wey musayir lala yimaado oo wixii kugu dhaca lagu samro go-aanada waaweyn ee aada adag ayay ka yihiin dadka markaa waxu sheegayso sidabaad wax sheegaysaa haddana wuxuu baraya qaabkii dadka ula dhaqmi lahaa qaabkii uu dadka ula dhaqmi lahaa buu haddana baraya oo dadka mar baa laga yaabaa inaad waxu sheegi karto dadka soo jiidan karto marna waxaa laga yaabaa inaad dadkii adoo laba qof oo waxu wada sheegaya midna inay ka cararaan midna dadkii o dhan inu ka ayaa laga yaabaa maxaa jira qaabkii hadba loola hadlo wey dadka wey qaabkii hadba dadka loola hadlo wey markaasbu wuxuu yihi walaa tusacir khadaka linnaas dadka markaad la hadlayso madaxtaaga kibir kibir hawla hadli ee qofka markaad la hadlayso waxaad tusisaa inaad khayr la doonayso gaalka markaad la hadlayso haddaad ku adkayso hadalka oo tiraado saasa adigu tahay kaasaad tihiin waxaasaad tihiin kanaad tihiin challengesna waxuu gelaya inuu kula tartamo insaankaaba saa ku dhisan buu iskakaa dhicinaya laakiin haddaad u sheegto aniga waxaan kugu yeeraayo maaha inaan dadka badiyo muslimiintu hal milyaar biyo ka badan wey adigaan rabaa inaan cadaabta kaa badbaadiyo cadaab baa jirta dhibaataa jirta mushkilad baa jirta aakhiro waxbaa ka jira haddaa tira waxa laga yaba in ku dhegeysto ina wax fiican baa sheegaysaa ku yirahdo baa laga yaaba lakin haddaa tira marki ciisa caabuddaan kanaa samaysaan noocaasaa tihiin quraan war buu kuleyahy war buu kuleyahy waxba kaa dhegeysan maayo sidaa darteed marka wuxuu umadda markaad la hadlayso kibir iyo madaxtaag hawla hadlin buu leeyahy kibir iyo madaxtaag hawla hadlina si wanaagsan ula hadal buu leeyahy markuu baray saas markuu baray ayuu haddana wuxuu barayaa wuxuu ka reebayaa kibir oo dhanba oo marka horeba inaan kibir lagaa dareemin soo socodkaaga iyo markaad soconaysaba ummadduba aanay ku oran kaas waa midka kibirka badnaa marka horeba haddii ummaddu ay kaa aragto inaad mid kibir badan tahay wax wax kaa qaadanaya amama jiraan oo nin walba isagana marshaduu sii gashanaya markaas bu wuxuu le walaa tamshi fi lardi maraxan dhulka kibir haugu soconin dhulka kibir haugu socon allaha laa yuxibu kula mukhtaalin fakuur ilahay subxaanahu watacaala midka hadalka xun iyo midka socodka xun ilahay ma jeclo subxana watala midka faanka badan oo kibirka badan ilahay ma jeclo subxaana watacaala socodkiibuu baraya waqsid fii mashika socodkaaga dhexdhexayso oo si dhexdhexaada ah u soco caajisa oo lugaha in laga hayo loo malaynayo haw soconin midnu waa ordaayona haw soconin ee socodkaaga dhexdhexayso nebigu sal sl saasoo kaleu ahaa dhexdhexaadkaabuu nebigu u socon jiray sala allahu caleyh wasalam weliba waxaad u malayn jirtay kaanama inuu meel ka degayo oo kale saas buu nebigu u marka nebigu caajisna ma uusan ahayn nin ordaayahoo ord loo malaynayona ma uusan ahayn socod laakiin fiican buu ku socon jiray socodkaa ku soco buu leeyahay hadalkiibuu barayaa haddana qaabkii wuxuu barayaa hadalka u hadli lahaa inuusan sideena qoladeena geelraaca uusan kor qaylinin oo tareenka markay gadaal ka soo galaan darawalku fiirinaayo darawalka wadaha ayaa fiirinaya oo maraayadu ku xirxiran yihiin ayaa yaabaya qeyladooda markaas buxu le waqdud min sawtika oo codkaaga hoos u dhig buu leeyahy maxaa jira ina ankara alaswaati la sawt lxamiir hadal waxa ugu xun qaylo waxa ugu xun sawd waxa ugu xun sawdka dameeraha dameera waataad aragtay isku qaylinaya banaankaasa laga maqlaya qayladooda marka nebigu sal ly fadaadiin niman la yihahdo baa jira buu yidhi waa ahlwabar jeel raaca ah. qoladeena kan qayladooda meelaha laga soo maqlayo jeel ayaa noo keenta arrinkaas marka waxaa rabaa in hadalka hoos loo dhigo markii la hadlayo caadi markii loo hadlayo in laisbaro in hadalka hoos loo dhigo ayaa loo baahanya saas buu baraya wixii loo baahnaayo dhan edaabkiibuu baray caqiidadii buu baray cibaadadii buu baray alamru bilmacruuf buu baray sabirkii buu baray akhlaaq dadkii wax loo sheegayey buu baray adaabkii buu baray socodkii buu baray maxaa harayba waxa dhan ba la isbaraa intaas maaha qolada gaaladaa waxaan uguma jirto qolada carruurta naga ka haysatay waxaan uguma jirto kitaabadooda waxyaalahan kuma qora samir kuma jiro laga yaabaa ina marmar u sheegaan laakiin laakiin waxyaalahan waxyaala tiro badan kibirka in la ilaaliyo kuma jirto waxyaaba tiro badan kuma jiraan waxyaala aad iya u tiro badan kuma aanu jiraan weliba waxyaal aad waxyaalo aad iya u tiro badan ayaynu leenaha haddii kutubta laga baaro laga helayo sidaa darteed alxamdulilah inagu manhajki weynu haysana waa diyaar wey waxaynu carruurta u sheegnaa maxaa loo sameeya lama baahna waa diyaar keliya wuxuu u baahan yahay keliya inaynu fahamno oo aynu ku camal falno bes inaynu nidhaahno habar gaala ah ayaad noo soo tarabeynaysa caruurta waynuba sidaa khayr u malaynaba kuwa waxaad arkaysaa ku odhanaya iskuulka iyo dugsiga kuwa carruur dugsiga u diiday maxaa ugu diidan markii la yidhi waxay dhahan dugsiga edab darray ka baranayaan dugsiga qur-aanka lagu dhigo waayo edab darray ka baranayaan buu leeyahy laakiin iskuulka subax kasta shantuu kicinaya oo geynaya maqribkana ka kaxaynaya isaga edab darro lagama barto laakiin dugsiga qur-aanka lagu dhigto edab darraa laga barta qof marka waxa ay ictiqaadsan hadhowdu markii carruurta duurka galaanna wuxuu kuleeyahy maxaan sameeya carruurta iga tageen saas hadhowdu ku ohanaya maxaan sameeyaa buu kuleeyahy waxaan sameeya ma garanayo saasuu ku ohanaya qisadan marka fawaaid aad iyo aad u tiro badan baa ku jira waxa ku jirta marka u horeysa inay mashruuc tahay in caruurta waalidku inay carruurtooda tarbiyayaan oo ku tarbiyayaan wixii anfacaya adduunkai akhiradaba waxaa kaleeto ku jirta meeshii aynu ka bilaabi lahayn oo inay tahay inaynu ka bilaabno inaynu caruurta aynu barro tawxiidka alle inaynu barro aynu ka celino shirkiga inaynu ka celino inaynu barro ilaahay subxaana watacaala muraaqabadiisa ilahay inuu waardiyeynayo subxaana watacaala arkayo sir ahaan iyo calan ahaanba qarsoodi ahaan iyo muuqashaba alle inu arkayo subxaana watacaala inaynu baro inaana yaraysanin camalka xasanada ah iyo sayi-ada inaan la yaraysanin ee qofku uu ku dadaalo inaynu barro salaadii inay waajib tahay iyo arkaanteeda iyo waajibaadkeeda iyo sidai loo tukanay inaynu barro inaynu barro dadka in wax loo sheego wax wanaagsan in loo sheego wax xun laga reebo iyada oo si wanaagsan loogu sheegayana arrin mashruuca muhiim ay tahay inay kibirku inuu yahay iyo isjajabisku inuu yahay inuu waxun yahay inaynu barro inaynu barro sidoo kaleeto codka inaan kor loo qaadin inaynu barro sidoo kaleeto tarbiyada waxaynu ka helaynaa sunada nebiga sala allahu caleyh wasalam sunada nebiga ayaynu ka helaynaa saasoo kale iyadana na baraysaa waaynu tusaale usoo qaadanayna xadiidkii cabdillahi bn cabaas kulli waxaad wada garanaysaan wey xadiidka cabdillahi bn cabaas radi allahu tacaala canhu uu yihi nebiga sala allahu caleyh wasalam ayaan gadaashiisa saaraa markaas buu rasuulku wuxuu igu yihi wiil yahow waxaan ku barayaa kelimaad baan ku barayaa ixfad illaaha yaxfadka kelimaadka aan ku barayo waxa weeye ilaahay xuduuddiisa ilaali ilahay baa ku ilaalinaya subxaana wa tacaala xuduudda alle ilaahay waxa uu subxaana wa tacaala kaa rabo awaamirta uu alle ku siiyey samay waxa uu alle kaa reebana ka fogow ilahay baa markaa ku ilaalinaya ilaalis kale uma baahni ilaahay baa subxaana ixfad illaha ilaahay ilaali ilaali awaamirtiisa xuduuddiisa ilaali tajidhu tujaahaka ilaahay baa ku ku hanuuninaya oo waddada ku tusinaya wadada alla ku tusinaya subxaana wa tacaala haddii aad cid wax weydiisanayso ilahay keli wax weydiiso isaga ayaa waxbixiye haddii aad cid ka rabto kaalmo aad ka rabto ilaahay keliya wax weydiiso isaga ayaa wax kaalmeeye waxaad kaleto aad ogaataa ummadda oo dhan hadday ku kulanto ummadda oo dhan hadday kuu kulanto ay kugu kulmaan inay wax ku taraan waxba kuma tari karayaan ilaa wax ilaahay kuu qoray maahane subxaana wa tacaala qadihii iyo qadartii buu baraya nabigu sal l slam alqada walqadar waxba kuma tari karayaan ilaa wax ilaahay ku qoray maahayna subxaana wa tacaala wax kaloy ku tari karayaan male waxaanan hadda meelahaan ka helayno wax ilahay noo qoray ilaahay subxaana wa tacaala baa noo qadaray muddo aan dhaweyn yaa ilahay noo qadaray in halkaas bariis iyo raashin iyo guryo nooga qoran yihiin laakiin kulligooda hadday isu tagaan oo yidhaahdaan intaan uga kordhino nooga kordhin kari maayaan ilaa ilahay inuu noo kordhiyo maahan sidoo kaleeto waxaad ogaataa ummadda oo dhan hadday kuu kulanto oo isku dayaan inay wax ku yeelaan waxba kuma yeeli karayaan ilaa wax ilaahay horay kuugu qoray maahan caqiidadan marka qof walka warrama caqiidadan qof lagu tarbiyey oo qaatay siday taa u qaatay ma ciduu ka baqayaa jirta cidna kama baqayo nina kama baqayo ilahay keligu ka baqaya subxana wa tacala waa garan maxaa jira wixii wax lagu qorayeyba aqlaantii wax lagu qorayaba meeshii waa laga qaaday waxaan waa la qoray suxuftii wax lagu qoray kutubtii wax lagu qorana haddii waa engegtay oo wax inta la tirtirayo dib loo qorayo ma jiraan khalaas wey arrinkii waa isku dhamaaday oo finish wey wax allaale wax ka haray wax dib loo qoraya ma jiraan qadartii waa dhacday saas buu baray nebigu sala allahu alay salam waa waa axaadiis waxyaalaha ugu muhiimsan iyadana sidoo kaleeto ee tarbiyada caruurta laga qaadanayo in la baro fawaaidkan xadiiskan ka qaadanayna waxaa ka mid ah caruurta in lagu tarbiyeeyo arrimaha waaweynka ah. sida qadarta iyo qadaha in la baro alle subxaana wa tacaala waxaa kamid a ah in la baro ilaahay subxaana wa tacaala daacadiisa iyo inay ka fogaadaan ilahay macsiyadiisa subxaana wa tacaala waxaan kaleeto ka faa'iidaysanaynaa si adduuniya aakhiraba u liibaanaan waxaynu kalo ka faa'iidaysanayna ilaahay subxaana wa tacaala qofka mu'minka inuu badbaadinayo markii ay dhibaato ku timaado haddii uu ilaahay subxaana wa tacaala uu caabudi jiray waktigii uu barwaaqada ku jiray iyo caafimaadka iyo xoolaha markuu haystay haduusan kibri jirin ee ilaahay uu caabudi jiray subxaana wa tacaala ee u tadaruci jiray tadaruc uu samayn jiray ilaahay subxaana watacala dhib markay ku timaado inuu soo ka saarayo ayaynu arkayna saa darteed barwaaqada inaan lays ilaawin hadhowdii markay dhibaato dhacdona aan ilaahay loo cararin marka maxay noqonaynaa dad wakti occasion uu raadinayo bas dantooda un fiirsanaya ayaynu noqonayna saas aynu noqonayna oo dad badni markaynu halkaa nimi kulligeen markaynu halkaa nimi salaatu shukri baynu soo tukan jirnay ilaahay subxaanahu watacaalana waxaynu ka gallay shuruud badan baynu kasoo soo gallay ilah hadda halkaa igeyso intaasaan soomi doonaa dilo badan baan soomayaa salaado badan baan tukan doonaa sadaqad badan baan bixin doonaa laakiin wax fuliyi waa yaryihiin soo ma wax fuliyi waa yaryihiin aad buu yaryihin laakiin waxaan shaki ku jirin inuu ilahay wax badan gacmaa usoo taagnay shardiyo badan aynu ka xaranay markaynu barwaaqada helladaynu ilownay hadhowdina markay waxna ka yaraadaan markaasaynu oranaynaa ilaahow ilahi subxaanahu watacaala marka wuxuu naga rabaa inaynu fi shadaa'id wa fi rikha markaynu barwaaqo ku jiro iyo markaynu dhib ku jiroba ilaahay subxaanahu watacaala inaynan inaynu isu tusno marna inayna alle ka maarnahayn subxaana watacaala saa darteed buu nabigu lehi sala ly salam cajaban liamri lmu'min ina amruhu kuluhu lahu khayr waxaa cajiib leh oo lala yaabaa qofka mu'minka arrinkiisa ayaa la yaab le ina amruhu kuluhu lahu khayr arinkiisa oo dhan khayr buu u yahay bule nabigu sala la alay salam in asaabahu saraa shakara fakana khayran lahu haddii uu barwaaqo helo ilahay buu ku shukrinaya subxaana watacaala khayr bay u noqonaysaa wain asaabahu daraa hadday dhib ku dhacdona sabra wuu sabriya fakana khayran lahu khayr bay u noqonaysaa walaysa lidalika ila lilmu'min arrinkaas ma laha ilaa qof mu'mina maaha haddii markaynu arrinkaas samayn weyno oo barwaaqada markaynu helo ay nidhaahdo jannadii la sheegayaba wey sida qoloyin badan laga sheegay jannadii la sheegayaba waaba halkan qoloyin badan baa yidhi arrinkaas jannadii waaba halleeda meelihii laga sheegi jiray wadiyaashiiyo dhulkaana biyaha u badan waasaad aragteen biyi waaba haynaaba xuracayntu la sheegayna gabdhaha ku tilmaameen wahaakada guryihii iyo wixiina waa jannadii la yihahda qoloyin baaba saas yiriba hadhaydu markay dib nagu dhacdona anaa ii dacay qur-aanha lay saaro masaajidkan la geeyo qur-aanha laygu akriyo qur-aanka laguma dawoobaayo maxaa jira oo qur-aanka lagu duwan yahayn haddana waa qur-aan markii horeeto lagu ciyaaray oo la dilo wey oo markii hore la nacay wey markii dhib timaado keliya oo haddana niyadaada kusii jirto xanuunkan ka kactaa meeshaad usii aado haddana bes waxaa rabtaa qur-aanka in lagu akriyo oo xanuunkan kaabo aad meeshaada kusii laabato wax soconaya maaha wax soconaya maane hawey hadda waa in layska ilaaliya nin baa dhalinyaro ah ayaana loo ku yeeray oo labaatan jira labaatan iyo laba sano meelaha jira wacni wiilka waswaas baa ku dhacay baa layidhi gabar baa u doonanay inuu gabadha loo guursuura marku la aqalgeli lahaa yawif waswaas baa ku dhacay gurigii buu soo xirtay gabadhiina lama hadlayo meel buu ku xiran yahay kaale qur-aan kusoo akriya markaasaa walaadada loo baahdaa iyo qur-aanka iyo warnimada wakti maha nanaga daayin waxaa nala baryaa inteero maalmood waa tagnay wiil qurux badan oo cadaanti ka dabatay oo xooga saaran murkahaas ugu dhisan yahay yaabaysid qur-aanan ku bilowna inaan ku akrino hal saac markaa qur-aanka akrinaynin awelkii cirkaa inta loo tura dhulka lagu dhiftay halkaas ohin iyo qaylo iyo bug iyo bag buu ku hesha qur-aankaan ku akrinay ku akrinay ku akrinay ku wax isbedelaayo male jinniyaa ka qaylinaayo wax allaala waxaan sameynaan garan weyn warniyo ninkaan maxaan samaynaa jinnigii kama baxayo waxaa ninkaa dhulka sidii loola dhacayo haddaad aragto halkaa inta ligiya dhulka lagu dhifanayo nin tabardar waa fajijabi lahaaba isagaa nin xoog laha markaas baa waxa ku markaas buu hadhow isaga hadlo wuxuu yidhi war albumka iga soo saara albumku jinniga ku jiraay albumkii sawirada ku jireen war albumka soo qaada albumku ku jiraa jinnigii albumkii baa lasoo bixiyey cabaar markuu jooga wuxuu yidhi war cdiyada iga soo saara cdiyadu haddana galay cdiyadii ay ku jirta heesu ku jireen wixii cdiyadu heesu ku jireen heesaha iska ilaanaya jinnigu meeshaas ku dhuuntaay war baalka iga soo bixiyay halkaasu ku jiraaye fiidiyada haddana lasoo qufay markaas qashinka ku shubay intaan u jeegno qashinka qashinka baa lagu shubay fiidiyadu muntahadilag waa guri iska dhan waxaa la guraayay gabarba dhowr gabdhood ba waxay gurayeen muddo daqiiqada tiro badan labaatan daqiiqa la gurayay keligood markii halkaa lagu shubay buu markaasi cinaad caadi noqday markaasa waxaan ku nidhi ma tukataa maxaa ku tukaya qur-aan ba maaqaane qur-aanba ma garan faatixada xataa ma garanaysid faatix xataa ma garanayo labada labaatan sana jira wiil muslima wa soomaali wa xataa faatixa ma aqaan bu yidhi faatixa xataa ma aqaan hadda maxaan kuu samayna mafaatixan markaa bari karayna waxaan ihi waayo haddi haddaad rabto inaad fiicnaato waa inaad qur-aankii barataa haddii kale waad ujeedaa ninkaan maali aad qur-aanka ka dhigatay adiga waa kaasoo iyagiibuba kuusoo galay wey marka waxaan ka wadaa hadhowdii markii la baahdo in qur-aanka loo yimaado markii la baahdo in qur-aanka loo yimaado markii la fiican yahayna music iyo haddii ilahay kuriy sheeke sheeke kale lagu maqan yahay ya cdiyada la aruursado markii la kibirsan yahayna cdiyada la aruursado oo kibir iyo murqaha la goosto murqaha la dhiso rag waxaad arkeysaa murqahooda dhalinyaro waxaad arkeysaa masaajidka markuu soo galo ku aabbayaasha waa masaajidka soo gelinayaan markaas intuu geeskaa fariiso murqihiisaas leeyahay xataa ma tukan karo ragcateynka ma tukan karo ragcatey taxiyatulmasjid tabardarada ninkaa haysa haddana cibaadada xaggeeda taxiyatulmasjidka ma tukan kara geeskaasu fariisanay markaasu murqihiisana saasuu leeyahy hadhowdina waxa lagu dhahay kaala qur-aan ku akri ku soconayso wax soconayo maaha waxaan kaleeto waan ka faa'iideynaa sidoo kaleeto iyadana in in caruurta qalbigooda la geliyo caqiide saxiixa in la geliyo caqiide saxiixa in la geliyo baan ka faa'iideyna iyadana sidoo kaleeto waxaan kaloo ka faa'iideynaa caruurta iyadana in loo sheego oo lagu tarbeeyo tafaa'ulka waxa la yidhaahdo khayrshaadda in loo sheego in la siiyo siqah in la siiyo gaaladu waxay baraan ala gaaladu baraan waxaa ka a inaad isku kalsoonaato oo la rabo adigu isku kalsoon adiga waxa la yidhaahdo aniga aada barato aada shaqaysato aada xoogsato aada isku kalsoonaato guri gadato baabuur gadato shaqaysato wax saasay gaalada baraan rasuulka sal l slam fiiriya wuxuu leeyahay marka wuxuu baraya wuxuu leeya waxaad ogaataa adduunka o dhan hadday ku kulmaan waxba kuma tari karayaan ilaa wax ilahay kuu qoray maahayn adduunka o dhan hadday ku kulmaan waxba kuma yeeli karayaan ilaa wax ilahay kuu qoray muxuu baraya nabigu sal sla iqatu nafsi naftiisa ayuu baraya ictimaadu cala allah ictimaadu cala allah ictimaadu cala allahi buu baraya ilaahay inuu isagu tala saar inaa ka duwannahay aba isku filan maya ana waxaan leenahay ictimaadu cala allah wuxuu baraya ilaahay subxaanahu watacaala inuu ku filan yahay inuu barto uusan waxba ka biqin sidaa darteed buu mustaqbalkii markaa wuxuu u shaqaynaya nin isku kalsoonsaba ah oo ilaha keliya kala saaranaya arrinkaas baa inan ka fahmaynaa intaasaan ku joojinaynaa sala allahu calaa sayidina muxamedi wacala alihi wasaxbi wasalam sheekh su-aalaha weydiinaya sheekh laba su-aal ayaa taala runtii waktiga toban daqiiqna anagoo dhaafnay ina taa gaabidana jeclaa lahayn su-aasha koowaad waxay leedahay ka waran sheekh nin dowladda caruurtiisa dhigato iskaalka dowladduna ugu talagashay caruurtiisa soomaaliga inay af soomaaliya qaataan iyo diin laakiin isaga hor istaagay oo yii diinna lasunad istaagi karaa nin yaqaanaa af soomaaliya ninku hadlayana sooma istaagi karo ninkaa ka waran isagaa ka jawaabaayo ninkii yidhi isagaa looga jawaabi doonaa wuxuu ka helo ayaan arki doonaa waa wax jiro waay wax meel kasta waa ka jirtaa soomaaliya inay bartaan soomaalida ceeb bay u aragtaa iyo qur-aanka inay bartaan soo maha marka ninkaas yaa ka jawaab wiilkiisu wuxuu noqdo isagoo un gurigiisii reerkiisunbu kusoo noqonayaa isagaa marka arki doona wa meesha labaad waxay leedahay sheekh diintu maxay ka qabtaa qorax madoobaadka mase jiraan daliilla tilmaamayo qorax madoobaadku inuu yahay maaragtay wax jira qorax madoobaadku wax jira waay diyax madoobaadku waa waxaan garanayna alkusuufu wax jira waa alkusuuf waa wax jira alkusuuf wax jira weeye waxaana loo sharciyeyey asalaat ida kusifat ishamsu nusalii xataa tankashif waxaynu tukanaynaa ilaa ay qoraxdu ka faydinto ama dayix uu ka faydno wuxuu dooraba ha ahaadee saasaa marka loo sharceeyey marka salaad ayaa layna ka rabaa in kaamirooyin la qaato oo lasoo duubo lasoo fiirsado maya lanna waa aaya min aayaati illah buu nabigu ku sheegay sala allah